waa casharkii labaad ee aan kaga hadlaynay duruustii ku saabsanayd kitaabkii la odhan jiray hud caqiidataka min alkitaabi waasunna kitaabkaa isagaa oo uu lahaa sheekhii magaciisa la odhan jiray maxamed jamiil zaynu waa casharkii labaad ee aan macnaha waxa way kaga hadlaynay duruusta iyada ah baynamaa casharkii horeta maaragtay uu kusoo dhammaaday duruustii inta ka horreysay su-aasha marka waxa weeye kitaabkan aan insha allahu tacaala ku bilaabi doono cajalkani waxa weeye hal shirku mawjuudun fii hadihi lumma shirkigu ummaddan dhexdeeda ma joogaan ma jiraa wax shirki la yidhaahdo ummadeenna ummatu maxamedka ah qaar shirki sameeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu lahaa iyo xaqii uu goonida ahaa cid kale la wadaajisay ma jiraan ma la helayaa ummad shirki ka dhacay jawaabtu waxa weeye nacam mawjuudun shirkigii waa la helay oo ummadda dhexdeeda qaar fara badan oo shirki ka dhacay baa laga helay wdaliilu daliilkuna waxa weye qawluhu tacala ilahay uu yidhi wamaa yu'minu akaruhum billahi ilaa hum mushrikuun wamaa yu'minu ma rumaynayaan akaruhum badankoodu ilahi ilahay ma rumaynayaan ilaa wahum mushrikuuna ilaa iyagoo ilahay subxana wa tacala wax la wadaajinaya mooye dadka siduu u badan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waa rumaysan yihiin laakiin isla markaa haddana rumayntooda waxbaa garab yaalla waxbay ilaahay garab dhigayaan subxaana wa tacala cid bay ilaahay la wadaajinayaan intay u badan yihiin sidaas weeyaan bu ilahi oranaya subxana watacala dadkii saasay u badan yihin wa qaala sala allahu alayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi laa taquumu saaca saacaddu ma istaagayso oo qiyaamadu ma dhacayso xataa yalxaqa xataa talxaqa ilaa ay kaga darmato qabaa'ilu qabaa'il oo min ummati ummadayda qabiilooyin ka mid ah ummado dhan ummadayda ka mid a ah ilaa ay kaga darmadaan bilmushrikiina mushrikiinta ilaa ay kaga biiraan qiyaamadu ma dhacayso bu rasuulku yuri sal ly slm wa xataa tucbadu alawhaanu ilaa laga caabudo sanamyadii la caabudi jiray intaysan diintu soo degin ilaa mar labaad laga caabudo ummadda qayb ka mida ah ay caabudo qiyaamadu ma kacayso buu rasuulku yuri sal lay alay slam macnaheedu waxa weeye qiyaamada ka hor ummadda waxaa laga heli doonaa qayb yacni ku darmata mushrikiinta ku darmata kuwa ilaahay wax la wadaajiya gaalada qayb ku darmataa ummadda maxamedka ummad maxamedka laga heli doonaa sal allahu alay wasalam sidoo kaleeto qiyaamada ka hor waxaa dhici doonta la heli doonaa ummaddan qayb ka mida inay salafkiisii ay caabudo axyaantii iyo waxyaalihii la caabudi jiray xilligii aysan diinta soo degin diinta intaan rasul nebi maxamed lasoo dirin ka hor wixii la caabudi jiray dad caabudahay ayaa la arki doonaa oo ummaddan taata ka tirsan bu rasuulku yiri sal lla alay waslam xadiidkaasi waa xadiid saxiixa tirmidi baana wariyey oo jaamiciisa ku wariyey maxaa inoo soo baxay marka aayadda iyo xadiidka waxaa inooga soo baxay in ummadani uu shirki uu ka dhacay ummaddan qayb ka mida iyadoo mutlaxada qayb ka mida in la arki doono oo gaalo noqday qayb ka mid a oo ilaahay xuquuqdiisii ku xadgudubtaa la arki doona qayb ka mid oo ilaahay aaliha kaleeto gaab dhigay baa la arki doonaa qayb ka mid oo fara badan oo khaldantaa la arki doonaa sidaas weeyaan marka meeshaa waxaad garanaysaa inaysan waxba ka jirin mabda inaga inaga dhaadhacsan soomaali haddaan nahay oo ah ruuxuba mar hadduu islaam yahay islaamnimadiisaasi kama tago wax kasta hadduu sameeyo waa muslim gaar ahaan waliba intaa inagu waan kasii gudubno waxaan idhi soomaaliba mar hadduu yahay ma gaaloobo af soomaaliba hadduu ku hadlahay ma gaaloobo meeqa kristan baa maanta soo baxda soomaaliya meeqa soomaaliya oo islaam ismoodaysa ayaa macnaha waxa weye ilaahi subxaana watacaala xuduuddiisa ku xadgudubsanaysa meeqa soomaaliya oo macnaha waxa weye yani islaamnimo sheeganaysa oo af soomaali ku hadlaysaa ilaahay caayis oo rasuulkiisa caayis oo diinta caayis kaasoo kaleeto marka lama odhan karayo yacni waxa weye waa mabda ama caqiida faasid aan waxba ka jirin inaan idhaahno aan ka dhigno diintii sidii midab aan kaa go-aynin oo kale sidii macnaha wax lagu dhasho oo kaleeto sidaa daraaddeed baan inagu waxaan ku maamaanay haddaan soomaali nahay diinta waan ku dhalanaa laakiin kuma dhaqano waan ku dhalanaa aabbiya hooyo muslimiinaana dhala laakiin kuma dhaqanno oo ma qaadano taasaa mahmahdeena ka mid ah sidaa daraaddeed diintu ma aha waxaan kaa go-aynin laakiin waa mabaadi ilaahay uu soo dejiyey wa tacaala waa dhaqan uu soo dejiyey ninkii dhaqankaasi ku dul istaago oo macnaha ku dhaqmo laga helana mu'min weeyaan waa muslim ninkii laga waayana islaam ma aha ama soomaali ha noqdo ama ha noqdo cadaan ha noqdo ama afrikaan ha noqdo ama carab ha noqdo su-aasha kale waxa weeye maa xukmu ducaa'i alamwaati aw alghaa'ibiin maxay tahay xukumka baryo la baryo dadkii dhintay ama waxa weye dadka inaga maqan baryo la baryahay xukunkeedu muxuu yahay ma banaan tahay in aan barino dadkii dhintay awliyadeenii dhintay awliyadii dhimatay inaan barino ma bannaan tahay ama dadka inaga maqan inaan barina ma banaan tahay sheekh hebel oo maanta jooga masalan balgoyne ama maanta joogo oo kaleeto maarata hargeysa ama xabar oo kale joogo aydaan wada joogin inaad tidhahdo sheekh hebel oo wax ii qabo i badbaadi oo laakiin waa nool yahay weli muusan dhimanin kii dhintayse ma baryi kartaa arrintaa iyadii xukunkeedu muxuu yahay jawaabteedu waxa weeye ducaau alamwaati kuwa dhintay baryadooda la baryo aw alghaa'ibiina ama kuwa maqan baryadooda la baryaayo min ashirki alakbari shirkiga weyn bay ka mid tahay shirkigii weynaa ee soo sheegnay inuu yahay dembi la sameeyo ka ugu weyn diintana lagaga baxaya xerada islaamka lagaga baxaya ayay ka mid tahay qaala tacaala ilahi wuxuu yihi oo daliilkeedu waxa weye ilahay baa wuxuu yihi walaa tadcu ha baryin min duuni illahi ilahay sokadiisa ilaahay sokadiisa ha baryin maa laa yanfacuka waxaan ku anfacayn oon waxba kuu tari karin walaa yaduruka aan ku dhibi karin fa in facalta haddaad sidaa samayso fa fainaka adugu idan markaa min aaalimiina kuwa mushrikiinta ilaahay subxaana watacaala xuquuqdiis ku xadgudbaa ka mid ah cid aan waxba kuu tiri karin oon ku dhibi karin oo ilaah hadduu dhib kula doonana aan dhibkii ilaahay kaa hor istaagi karin haddii ilaahay nafci iyo wanaag iyo khayr kula doonana aan kuu diidi karin oo wax gacantiisa ku jiraba uusan jirin midkaa isaga ahaa baryin buu ilahay odhanaya subxaana watacaala haddaad baridase ood ku madax adigtoo lagaa kari waayo waxaad ogaataa inaad mushrik tahay ood ilaahay xadkiisii ka baxday ood macnaha kaa dhacay dembi la sameeyo kii ugu weynaa islaamnimada inaad kaga baxdana aad khatar ugu jirta maarka middaa iyadaa buu ilah oranaya subxaana wa tacala marka cid aan ilaahay ahayn oo wax tari karta ama dhib keeni karta ama wanaag keeni karta ayuna ay waxa kaloo dhan yadcuu laman daruhu aqrab min nafcihi buu ilah ornaya subxaana wa tacala cid kaloo dhan markaad barido dhibka uu kusoo gaadhsiinahay ayaa inuu ku dhibo ayaa ka dhow nafci aad ka hesho nafci aad ka hesho nin qabri ku jira oo macnaha intaasoo sano ka hor dhintay oo lafihiisii iyo dhacaankiisii iyo kulli kala baaliyoobeen oo carradu cuntay inaad intaad dul istaagtay inaad tidhaahday sheekh hebelow dhibaatadanaa i haysata sidanaan ahay ii gargaar carruur ise inaad tidhaahdahay yacni waxa weeyaan caqligu ma keenayo cilmiga iyo diinta iska dhaafay waana dulmi wey waxa waxba tari karin inaad wax weydiisato maala sidaas weeyaan ama nin kaa maqan oo kuma maqlayn leanna waxa weeye baryadaada iyo weydiisigaaga waxaa la yeela oo ruuxu kaa yeela oo kaa ajiiba markuu maqlo kadib sidaa daradeed aayado qur-aan ilahi subxana wa tacala fara badan buu ku leeyahay yacni waxa weye ma waxaad caabudaysaan oo u yeedhanaysaan waxaan waxba maqlayn oo hadduu maqlana aan fahmi karinba dhawaaqiin iyo baryadiina maana marka waana casnimo wey wa qaala sala allahu alay slam rasuulku wuxuu yihi man maata ninkii dhinta wa huwa yadcuu isagoo baryaya min duuni illahi ilahay sokadiisa middan mid uu ilaahay kala mid dhigay isagoo baryaya ninkii dhinta dakala naara naartu galay buu rasulku yuri sal alay wasalam rawahu lbuhaari xadiidkan albuhaari baa weriye ninkii ku dhintay il isagoo ilaahay waxaan ahayn baryaya oo ilaahay cid aan ahayn aaminsan inay wax tari karto oo ilaahay cid aan ahayn u cararaya ruuxii dhintay isagoo saar naarta ayuu gelayaa buu rasuulku yuri sal alay slam naarta wuxuu ku gelay sabab muxuu yahay maxaa yeelay ilaahay xaqiisii buu ku xadgudbay waxyaalihii ilaahay u goonida ahaa buu ku xadgudbay rabbigii buu dulmiyey subxaana wa tacala su-aasha kale waxa weeye hal idducaa'u ducadii ma tahay cibaadatun cibaada ma tahay baryada iyo udhawaaqashadu cibaadadii ilaahay u goonida aha miyay ka mid tahay mise cid kastaa la baryi karaa oo cibaadadii ilahay iyo waxyaalaha ilahay u goonidaa ka mid ma waa waxyaala lala wadaagi kara miya ilaahay mise waxa ilahay bay u gooni tahay baryadu nacam haa buu adducaa'u baryadu cibaadatun cibaado weyn waa cibaado weyn cibaadana waxaan soo sheegnay inay ilahay u gooni tahay maxaa yeele qaala tacaala ilah wuxuu ihi وqاala رabكم اdcuunii أstaجib laكم وqاala wuxuu yihi rabكم rabbigiin baa wuxuu idin leeyahay bini aadamkii addoommadiihu ilahay wuxuu idin leeyahay adcuunii ibarya astajib lakum waan idinka yeeli waan idinka ajiibi waan idinka aqbaliya ibarya buu ilahi odhanaya subxaana watacaala ina aladiina kuwa yastakbiruuna iskala weyn oo iskala weynaaday can cibaadatii aniga baryadayda buu ilahay leeyahay sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama jahanamay geli doonaan daakhiriina iyagoo dulaysan naarta jahanamay geli doonaan iyagoo weliba dulaysan oo rafaadka ka muuqda adyaabaysay naarta jahanama geli doonaan kuwa ilaahay baryadiisa iskala weynaaday oo ilaahay cibaadadiisa iskala weynaaday oo ilaahay ka dambayntiisa iskala weynaaday kuwa iyagii jahanamo ayay geli doonaan ee addoomadaydiiyow ibarya oo icaabuda waan idinka aqbalaya buu ilahay odhanaya subxaana wa tacala baryadii marka ilahay bay u gooni tahay subxaana wa tacaala rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam wa qaala sal lla alay adducaau huwa alcibaada baryadu iyada unbaa cibaada ah cibaadadii dhannaydda lafdhabarteedi dhuuxeedu waxa weeyaan waa cibaadadaas wey waa baryadaa wey cibaadada dhan ee ilaahay waxyaalaha uu goonida ah waxaa lafdhabar u ah ama dhuux u ah baryada wey baryadii mar hadday ilahay waxyaalihii uu goonida leeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan tahay u gooniyeen ilaahay subxaanahu watacaala rawahu axmed xadiidka axmed baa wariyey wa qaala tirmidiyu tirmidina wuxuu yidhi xasanun saxiixun waa xadiid xasanun saxiix sidaas weye su-aashaasna halkaa ayay jawaabteedii ku tagtay oo baryadu waa cibaado wey su-aasha kale waxa weeye hal yasmacu alamwaatu ducaa kuwa dhintay baryada ma maqlaan dadka macnaha waxa wey dhintay dadka u yeedhanaya ee u dhawaaqanaya ama ha u tageenoo qubuurtooda ha dul tageen ama dibaddaba ha ka joogeeni dadka u dhawaaqanaya sheekh hebelow sheekh hebelowda ku haya ma maqlayaan jawaabtu waxa weeye laa yasmacuuna ma maqlayaan maxaa yeelay qaala allahu tacaala ilahi wuxuu leeyahay innaka adigu muxamedow laa tusmicu waxba ma maqashiin kartid almawtaa kuwa dhintay kuwa dhintay waxba ma maqashiin karti yani soomaalida lafteedu waxaa ku mahmaada nin dhintay jaantiisaa dhaanta nin dhintay kabtiisaa ka roomi dhahda nin dhintay kabtiisu kama roono waa ruux muslim oo ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa fadli badan buu kuleeyahay laakiin wax tarkiisii adduunyada kamihiisaa ku dhaaba wax uu adduunyada ka tari kara haba yaraatee ma jirto hadduu wax tari karana dadka ruuxa ugu jeclaa xaaskiisii baa la dhaxlaya oo xoolihiisii baa la dhaxlaya oo caruurtiisii baa dad kale u shaqaynaysa yani waxa weye hadduu wax tari karo xoolihiisi iyo wixii u goonida ha u difaacan lahay ninkii ninka saasay waxba taran waaye isagu wixiisii difaacan waaye adigii inaad wax weydiisatood wax moodo inuu waxaystahay yani waxa weye waxay kamid tahay caqlila-aanta kamid tahay ilaahay subxaana watacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay wamaa anta adigu ma tihid bimusmicin mid maqashiinaya man fi lqubuuri qubuurta kuwa ku jira waxba maqashiin karti dadkaa qubuurta galay ee dhulka hoostiisa galay ee hadday nool yihiinna nolol kaloo xayaatul barsaq la yidhahda ku nool dadka iyagaa waxooga noqoshiin kartid baa rasuulka leeyahay sala allahu calayh wasalam bari marka adugu dhawaaq maantoodana yani xabeebo qayli yani waxa weeye isu keen qayladaadoo dhan intaad isu keento maantoo dhan rafaad haddaanu laguba maqlayninba maxaa wax lagaa yeeli maxaad baryadaadii laga jawaabi maxaa wax lagugu tari haddaan laguba maqlayninba waxaabase kasii daran hadduu ku maqla xataa hadduu ku maqla xataa wax ma tari karaa labada meesha taa waa midaas waxaana soo marnay inuu ilahi leeyahy subxana watacala walaa tadcu min duuni illah maa laa yanfacuka walaa yaduruka waxaa waxbana ku tari karin waxbana ku wafici karin yani waxa weeyaan ilaahay keligii baa subxaana watacaala waxtarka iyo dhibka labaduba ay ka yimaadaan ma cid kaleetoo dhexdhexaad u ah ama gacan ka geysan karta ama wax tar keeni kartana ma ay jirto maarta sidaas wey marka waxbana ma tiri karo waxbana ma dhibi karo ee addoonkaa qabrigiisa ku jira ha dhibin maaragta isagay dhib u tahay maalinta qiyaamada isagaa lasoo joojin doonaa oo la dhihi doonaa maadaad ku yidhi hebel isoo bari dhibaataad u kordhisay marka wax faaidaad u kordhisay habeerta ma jirta awowgaagii aad baryaysay sheekh hebelkaad baryaysay iyagii baad dhibtay waxaana taa daliil u ah ilaahay subxaana wa tacala nabiyullaahi ciisa oo kristanku ay caabudaan buu ilaahay subxaana wa keeni doonaa markaasaa waxaa lagu odhan doonaa siduu ilah qur-aan ku yidhi a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa umiya ilaahayni min duuni illah ciisa maadaa ku yidhi dadka maadaa u sheegay oo baray anigii hooyaday ilahay iga soo dhigtay maadaa ku yidhi markaasuu wuxuu leeyahay ciisa ilaahay ow maanan ku odhanin wax ilaahayna dhabtaa caabuda adiga keligaa inay ku caabudaan baan faray laakiin iyagaa khaldamay markaan kasoo tago ka tegay kadib ayay macnaa waxbay xumaanta ku dhaceen buu odhanaya marka waxa weye dhibaataa usoo jiidin yacni miskiinkaas weligaas mu'minkaa qarbigii qabriga qabriga galay dhibaataha usoo jeedin wax uu kuutan iska dhaafay isagii baad dhibaysaa oo aakhare maaragtay la weydiin doonaa oo su-aalaha aad adag lala yeelan doonaa ma hadduu raalli ka ahaa inaad soo baridana haddii waxa weye khatar buu marka kusugan halkaana fasalkii kalaan kaga soo baxnay fasalkan cusubna wuxuu leeyahay anwaacu shirki alakbar shirkiga weyn iyo dembiga weyn ee ah ilaahay oo wax lala wadaajiyahay qaybihiisa inta noocan u kala baxa inta qaybood buu leeyahay su-aashu waxa way marka hal nastakiitu bilamwaati aw ilghaa'ibiin hal nastakiitu yani waxa weeye kaalmo ma weydiisanaynaa hal nastakiitu kaalmo ma weydiisanaynaa bilamwaati kuwa dhintay aw ilghaa'ibiina ama kuwa maqan dadka maqan ama dhintay kaalmo ma weydiisanaynaa laa nastakiitu bihim jawaabtu waxa weeye laa nastakiitu bihim kaalmo ma weydiisanayno qaala allahu tacala ilahay baa wuxuu yidhi waladiina kuwa yadcuuna baryaya min duuni illahi ilahay sukadiisa kuwa waladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duuni illahi ilahay sukadiisa kuway baryayaan laa yakhluquuna shay-an waxuma abuuri karaan wahum yukhlaquuna ayagaaba la abuuray amwaatun way dhinteen hayru axyaa'in mana noola kuway baryayaani waa dhinteen mana noola wamaa yashcuruuna mana garan karaan ayaana yubcatuuna maalinta lasoo saaray tilmaamaha cidlihi inaad caabudood wax weydiisatahay bal u fiirso bal caqligaa gadaal ugu noqdo kuwa ay baryayaane wax weydiisanayaan ama dhagax ha noqdo ama qabri ha noqdo ama mid qabri ku jira ha noqde wax ma abuuri karo waxay abuuri karaan walow kaneecana ma abuuri karaan bal iyagaa la abuuray oo naftoodaa la abuuray wayna dhinteen oo ma noola waa kuwa dhintay wey cilmina ma laho oo waa dad jahli bay ku sugan yihiinoo maalinta lasoo saari doonana ma oga oo ilaahay subxaana wa watacaala addunyada usoo saari doona ruux noocaasa ah inaad marka barid oo tilmaamahaas leh yani waxa weeyaan waa dulmi iyo xadgudub wey ilahay wuxuu leeyahay id tastakiituuna rabbakum fastajaaba lakum id wakti tastakiituuna aada macnaha waxa weeyaan gargaar weydiisanayseen rabbakum rabbigiin aada gargaarka weydiisanayseen inuu idin gargaaro fastajaaba lakum markaasuu ilahay idin ajiibay subxana watacala gargaar weydiisiga ilahay baa iskale subxana watacala marka wa qaala sal alla alay slm rasulkuna wuxuu yidhi yaa xayu allaha noolow yaa qayuumu allaha arrinta isagu u qumow allah subxaana watacaala madax bannaan arrintiisa oon lala maamulinow biraxmatiga adiga naxariistaada ayaan astakiidu gargaar kugu weydiisanaya naxariistaadan gargaar kugu weydiisanaya cid kaleetoo gargaar la weydiista ma jirto haddaad cid kale inay kuu gargaarto aada qabsato oo dhibaato ku haysta ay kaa faydaayay waa shirki weyn wey xadiidkaana xasan weye tirmidi baana wariyay xadiidkaa isagaa marka marka waxa weeye waa xadgudub inaad ilaahay subxaana watacaala aada macnaha cid aan ahayn inaad gargaar weydiisato hal tajuuzu ma bannaan tahay su-aasha kale waxa weeye miyay bannaan tahay alisticaanatu inaad kaalmo weydiisato bikayr illahi ilahay cidaan ahayn tii hore waxay ahayd gargaar weydiisi oo inaad yani dhibaato ku haysata in lagaa fiiday inaad weydiisatay istiqaasadaa wey alisticaanatuna waxa wey kaalmo wey waxaad u baahan tahay in lagu siiyo wey inuu waxaad u baahan tahay lagu siiyo ilaahay cid aan ahayn ma laga dooni karaa jawaabtu waxa wey laa tajuuzu ma banaan waddaliilu daliilkuna waxa wey qawlu tacaala ilahay hadalkiisi uu yihi iyaaka adiga keligaa baan ilaahow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga keligaa baan nastaciinu kaalmo ku weydiisanayna adiga keligaa baan kaalmo ku weydiisanayna oo cid kale ahayn waa aayad suuratulfaatixa ku jirta dadka jahligii markuu ka batay oo diinta ka fogaanshaheedii ka batay yaa xataa waxayna garanaynin aasiyasiyaadka ay suuratu tawxiid suuratulfaatixa ka hadlayso xataa ma yaqaanaan yani jahligu waa dhibaatadiisu leh wa qowluhu sal alla slam iyo hadalkii rasuulku uu yihi baa daliilu ah idaa sa'alta haddaad cid wax weydiisanayso fas'al illaaha ilaahay keligii weydiiso waida istacanta haddaad kaalmo dalbaysana oo in laguu kaalmeeyo aada dalbaysana fastacin billaah ilaahay ka kaalmo dalab subxaana wa tacala kaalmo haddaad doonayso in lagu kaalmay haddaad doonayso in wax lagu taro haddaad doonayso wax lagu siiyo haddaad doonayso ilaahay keligii kaalmo weydiiso maxaa yeele cid kale oo ku kaalmayn karta ma jirto cid kale oo wax ku siin karta ma jirto cid kaleeto oo wax ku dari karta ma jirto oon allah ahayn subxaana watacala kaa gacantiisu ay wax ku jiraan baana la weydiistaa waxa gacantiisa ku jira wax la weydiisaa laakin waxa weye faaqidu shayin laa yucطii hayrahu ninaan waxba haysanin inaad weydiisato ood waxaysii tidhahdaa yani waxa wababa haystee muxuu ku siin waay xadiidkaasa waa xadiid xasanu saxiix ah oo tirmidi baa wariyay isagana su-aasha kale laisweydiiye waxa weeye hal nastaciinu miyaan kaalmo miyaan maaragtay kaalmo weydiisanaynaa bil axyaai kuwa nool ruux nool oo kula jooga oo hadda macnaha waxa weeyaan aada isla joogtaan kaalmo ma weydiisan karta oo ma dhihi kartaa niyaho ii kaalmee ma dhihi kartaa niyaho ushaa iisoo qaad ma dhihi kartaa niyaho weelkaa iisoo qaad ma dhihi kartaa niyaho shaygan ii qora ma dhihi kartaa niyaho waxaa ii akri kaalmo wey waxaasoo dhan macnaa wax wey waa kaalmo wey waa ruux kula jooga oo laakiin nool wey arrintaa iyadaa ma samayn karna nacam way jawaabta haa fii maa yaqdiruuna calayhi waxay kari karaan ruuxa nuula kula joogo wuxuu kari karo kaalmadeeda waa la weydiisan karaa inuu kaalmo kaa geysto shay baad qaadi la-dahay war ila kaalmayo ila qaba waa dhihi kartaa ruux kula qaban kara waa awooddeeda leh ratiga ila saar waa dhihi kartaa baabuurka ila saar waa dhihi kartaa ceelkan ila qod waa dhihi kartaa wahaakada ruux kula joogo oo nuun shaygaa u dirsanaysana qaban kara maaragtay kaalmo waad weydiisan kartaa laakiin shayga aada u dirsanaysa hadduusan qaban karin hadduu nool kula joogo xitaa iyadana ma banaan tusaalaheedu muxuu yahay matalan ruux kula jooga oo nool ayaa waxaa tidhi niyaho waxaad i siisaa ilaahi subxaana watacaala berrito iiga shafaaco qaad berri ilaahay subxaana watacaala markii akhre la tago ii shafaaco qaad ma uu kari karo gacantiisa kuma jirto walow ha noolaada ha kula jooga isaguya laakin gacantiisa kuma jirto waxaad tidhi matalan oo aad ku tidhi niyaho waxa weeye xoolahaygii lumay xoolahaygii lumay niyahu iisoo celi oo ii soo hel gacantiisa kuma jirto waxaa tihi masalan yani waxa weya jannada aakharo igeli ma gacantiisa kuma jirto marka waxa weeye ruuxa nool ee kula jooga waxaa laga kaalmaysan karaa wixii uu awoodeeda leeyahay oo uu kari karo jawaabteed daliilkeeduna waxa weye subxana watacaala ilahi wuxuu yihi watacaawanuu kaalmaysta oo iskaalmaysta cala albiri wanaagga isku kaalmaysta iyo wataqwa alla ka cabsiga ilahay ka cabsigiisa iyo wixii wanaagga iska kaalmaysa oo isu kaalmayo ilahay odhanaya wa qaala sal اه عlي sl rsulku wuxuu yidhi والlahu ilaahay fii cawni اlcabdi addoonka kaalmihiisuu ahaanaya addoonku waa u kaalmaynaya ilaahay maa kaana alcabdu intuu addoonku yahay fii cawni akhiihi walaalkii mid u kaalmaynaya intuu addoonku walaalkiisa muslimkaa garab qabanayo oo midkaa tabarta daran uu garabka qabanayo oo kaa gaajaysan uu shirinka siinayo oo kaa tabarta daran uu macnaha la qabanayo wuxuu qaadila ah inta uu addoonku sidaa samaynayo addoommada ilaahay uu u kaalmaynayo rabbina waa u kaalmaynaya subxana watacala marka waa banaantahay kaalmada iyadii ruux kula jooga oo haddana kari kara shaygaad u tirsanaysaa middaa iyadii waa banaan tahay marka tii aan diidanayna ee diintu diidayna maaha su-aasha kale waxa weeye hal yajuuzu miyuu banaan yahay annadru inaad nadarto ligayri illahi ilahay cid aan inaad u nadarto maarka yani shaygan waxaan u nadray ilahay cid aan ahay inaad tidhaahdo ma banaan tahay laa yajuuzu nadru jawaabtu waxa weeye laa yajuuzu nadru inaad u nadarto ma banaana ilaa lilahi ilahay mooye ilahay keligii unbaa inaad u nadarto banaan nadarka ilahay keligii waa iskale maxaa yeli qawlihi tacaala ilahay baa wuxuu yihi rabbi rabbigayow inii anigu nadartu waa nadray laka adig yani waxaa odhanaysa cala lisaani maryam yani waxa waya maryama markii ay dhalaysay ilmaha ayaa waxay ku tidhi yani rabbi inii nadartu laka maa fii baطnii muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu lcaliim rabbi rabbigayow inii anigu nadartu waa nadray laka adiga maa fii baطnii waxa uurkayga ku jira ayaan kuu nadray muxararan xaal uu yahay mid la xoreeyey oo macnaha waxa weeyaan adiga lagu xoreeyey maaha maryam ma ahayn waxay maryan hooyadeed ba ahayd cafwan halkaa khalad weeye maryan hooyadeed ayaa ilaahay u nadartay subxaanahu wa tacaala waxa uurkeeda ku jira oo inuu xor ilaahay u yahay subxaanahu wa tacaala waxayna ahayd maryan bay marka ahayd yani maryan bay ahayd wixii uurka ku jiray oo ilahay loo nadaray subxana wa tacala wa qawlihi sala alla alay slam rasuulka wuxuu yihi man nadara ninkii nadra oo ku nadra an yudiica allaha ilahay inuu aeeco falyutichu ha nadarka aad ku nadartay hadduu macnaha uu yahay inaad shay aad ilahay ku adeecayso masalan waxaad ku nadartay inaad ilaahay subxaana wa tacaala daraadii aad sadaqa ula baxayso sadaqada ula baxay waxaad ku nadartay inaad soomayso soonkaa bixi waa waa wix ilaahay aad ku adeecayso wey inaad salaad heblo tukanayso aad ku nadartay fuli nadarkaa isagaa waa ilahay baad ku adeecaysa waman nadara ninkii nadra an yucsiyahu inuu ilaahay caasiyana falaa yacsiyu yuusan caasinin nadarkiisa yuusan fulin matalan waxaad ku nadartood ku dhaaratay inaad macnaha waxa weeyaan aad qaraabadaada goynayso inaadan la hadlaynin saaxiibkaa la hadlayso inaad ninkaaga macnaha waxa weyaan aad afka ugu duuduubayso macnaha macayso inaad macnaha waxa weyan hebel caydo inaad hebel la dagaalanto waxyaalahaasoo dhan baad maartay aad ku nadartay waxaasi waa macsiyo ha fulinin nadarkaaga ha fulinin nadarku hadduu shayga aad ku nadarta yahay sheega ilaahay ugu dhowaanayso oo ilahay kuu dhowaynayana fuli oo la imow hadduu yahay shay ilaahay kaa fogeynaya iyo xumaan yahayna ka tag oo midkaa nadarkaa isaga aan fulinin nadarkii marka waa cibaado cibaado hadduu yahayna cibaado waxaan soo marnay inuu ilahay keligi lahay subxaana watacala rawahu lbukhaari xadiidkaana bukhaari ayaa wariyay nadarka waxa weeye marka inaad nadarka waxaa la yidhahdaa shay inaad shay uxidho wey shay inaad shay uxidho weeyaan maaragta yani waxaa ka mid a nadarka khaladka soomaalidu ay samayso in macnaa xoolahooda neef ka mid a ay yidhahdaan neefkaasi awogaygu u xidhan yahay awogaygu u nadran yahay neefkaa isagii awogay baan u nadray taa inaad tirahdo oo kaleta ayaa ka mid a ilahay keligii baa wax loo nadraa subxana wa tacala hal yajuuzu ma banaan yahay wey su-aasha kale addabxu gawracid ligayr illahi ilahay cid aan ahayn wax loo gawraci karaa ilahay cid aan ahayn wax ma loo gawraci karaa jawaabta waxa wey laa yajuuzu ma banaana inaan cid aan ilahay wax loo gawraco waddaliilu daliilkuna waxa wey qawluhu tacala ilahay hadalkiisa uu yidhi fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko ilahay keligii u tuko wanxar gawrac lirabbika ilahay keligii u gawrac markaad wax gawracaysa ujeedo kaleeta ha ka yeelan cid kaleetana gawracaaga hawla niyooni ilaahay keliga ila niyood subxaana wa tacaala sidaas weyaan wa qaala sal alla alay slam rasuulkuna wuxuu yihi lacana allahu ilahay ha gawraco ilahay ha lacnado ilaahay ha lacnado naxariistiisa ha ka fogeeyo man dabaxa ninkii gawraca ligayri illahi ilahay cid aan ahayn ruuxii u gawracay cid cid kaleetoon ilaahay ahayn ruuxii wax u gawracay ilahay lacnadiisu ha ku dhacdo naxariista allana ha laga fogeeya bu rasuulku yiri sal ly slam muslim aa wariya xadiidkaas marka waxa weye gawracii wuxuu ka mid yahay waxyaalaha cibaadada ilaahay u goonida ah cid kale in la siiyana ma banaano inaad awowgay baan wax u gawracayaa tiraahdo ama sheekheel baan u gowracayaa ama qabri baan u gawracayaa ama jin baan u gowracayaa ama ardooyin baan u gawracayaa ama reefu qubraabaan u gawracaya inaad tidhahdahay waa shay aan furayn wey diintuna ma ogola waana khalad weyn oo dambi weyn ood ku dhacday wey haddaad samayso maaha sidaas weyaan marka waxaa jirta ruuxa waxaa u bannaan inuu waalidiintii wax u bixiya waa u bannaantay waalidiintii inuu khayr u bixiyo waa u banaan tahay inuu wax u qalaayo waa u banaan tahay laakiin wax qalmada qaabka loo qalaya waxa weeye in aad neefkan ilaahay niyadaada aadan gelinin markaad gowracayso inaad aabbaha u gawracayso waa inaad niyadaada geliso inaad ilaahay u gowracayso subxaana wa tacaala markaad neefkii sidaa ku gowracdo cuntadii iyo hilibkiisii iyo tawaabkii iyo ajirkii halkaa laga helay dadkii cunay ajirkii kasoo xasilay ajirkaa isagaa waxaa tidhahdaa ilaahu aabbahay sii gaarsiiy ilah waalidiintiisa i gaarsii saasaa la ogolyahay laakiin neefkii intaad la timaada ama magaca aabaha inaad ku gawracdo ama niyaddaba aad gashato awoga inaad u gawracayso middaa way mida la diidaya hal natuufu miyaan dawaafaynaa bilqabuuri qubuurta miyaan ku wareegaynaa litaqarubi biha annagoo ugu dhawaanayna ilaahay subxaana watacaala ma banaantahay arrintaas inaan qubuurta macnaha sida kacbadoo kale ku wareegno sida laga sameeyo qabriga uweys iyo qubuur far badan lagu sameeyo oo soomaaliya ku tahay ma banaantay qubuurta inaan dawaafno oon ku wareegno arrintaa iyadii ma banaantahay inagoo ilahay ugu dhawaanayna subxaana watacaala laa natuufu jawaabtu waxa wey laa natuufu ma dawaafayno oo ma banaana inaan ku wareegno ilaa bilkacbati kacbada mooyaane xaramka ilaahay ee kacba ee maka ku yaalla mooyaane meel kale inaan ku wareegeysano oon ilaahay ugu dhawaana wareeseegiskaasi ma furan qaala tacaala ilahi wuxuu ihi waliyatawafuu ha ku wareegeenoo ha dawaafeen bilbayti alcatiiqi gurigii horreeyey baydkii horreeyey gurigii horreeyey midkaa isagaa keligii hadda waafay buu ilahi oranaya subxana wa tacala gurigaa isagii waa kacbada wey waa midda ku taala masaajidka weyn ee macnaa waxa maka ku yaalla midda ku dhex taalla wey taa unbaa cibaado ilaahay la caabudayo lagu loogu wareegi kara oo la dawaafi karaa laakiin qab qubuurta lama dawaafi karo oo laguma wareegi karo ilahina subxana wa tacala arrintaa ayada laguma dhawaan karo wa qaala sala alla alay slam rasuulku wuxuu yihi man taafa ninkii ku wareega bilbeyti gurigaa ninkii ku wareega waa kacbada e sabcan toddoba ninkii ku wareega oo wasallaa tukada ragcatayni laba ragcadoodna markaa kadib tukada kaana wuxuu ahaanayaa ka cidqi raqabatin qoor nin xoreeyey oo kaleeto ruux addoon ah addoonnimadii ruux ka sii daayey oo xoreeyey oo kaleetuu ka dhiganya ajirkaasoo kaleu helaya waa ruuxii beydka saddex goor toddoba goor dhawaafa laba ragcadoodna ka dambaysiiye beydkaa keligaa marka la dawaafaa oo lagu wareegaa oo ilaah loogu dhawaadaa subxana wa tacaala waa xadiis saxiixa ibn maaja baana wariyey su-aasha kale waxa weeye maa xukmu sixri sixirka xukunkiisu muxuu yahay sixirka xukunkiisu muxuu yahay dadka wax sixra ee waxyaalaha nasaraxaadka a ah sameeya dadka iyaga ah xukunkoodu muxuu yahay mala samayn karaa asixru sixirku min alkufri gaalnimadu ka mid yahay sixirku gaalnimadu ka mid yahay mana fura ruux muslima inuu wax sixro uma fura qaala tacaala ilah wuxuu yidhi walaakina shayaaiina laakin shayaaiintii kafar way gaaloobeen maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa dadka waxay barayaan asixra sixirkay barayaan dadkiibay sixir bareen sidaa daraaddeed bay ku gaaloobeen shayaadiintii buu ilahi odhanaya subxana watacala nin kasta oo markaa sixir sameeyana khatar buu ku sugan suganyahay wa qaala sal alla alay slam rasuulkuna wuxuu yidhi ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat toddobada wax halaaga ee ruuxa cadaab gelisa ee cid dadku ay ku halaagsamaan hadday sameeyaan ka fogaada bu rasulku sal ly slm maxaa weeye saddexaad toddobadaas waxaa ugu horreeya ashirku billah ilaahay oo cid kale wax lala wadaajiyo waa tii in badan aan kasoo hadalnay wasixru midda labaadna waa inaad sixir samayso wey waa muubiqaadka waxyaalaha naarta ku geenaya ku halaagsamayso bay kamid yahay sixirka oo la sameeyo maaa rawahu muslim xadiidkaana muslim baa wariyay su-aasha kale waxa weye hal nusadiqu miyaan rumaynaynaa alcaraafa falfalowga midka wax fala faalka iyo dadka sameeya walkaahina iyo midka ka warrama kaahinka kitaab gaablowga wax sheegaha fii cilmi algaybi waxyaalaha maqan ay ka warramayaan miyaan ka rumaysanayna nin faaliya oo wax faaliya dadka dhulka jeexjeexee dhulka xariiq ama xildigaha fiiriya sidaa markaa inay cilmulgeybka ku sheegto dadkaa iyaga ah ma ka rumaysanaynaa waxay inoo sheegahayaan ee weli la gaadhin ay ka warramayaan oo leeyihin waxaasaa imaan doona waxaasaa imaan doona waxaa ma ka yeelaynaa ma ka rumaysanaynaa ma banaantahay inaan ka rumaysano uga qaadana waxay sheegayaan inay runtahay laa nusadiquhumaa ma banaana inaan ka rumaysano oon run uga qaadano waxay sheegayaan maxaa yeelay liqawlihi tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi qul waxaa tidhahdaa maxamedow laa yaclam ma oga man fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan iyo walardi dhulka waxa ku sugan algayba ee maqan ila allahu ilaahay mooye samaawaadkiiyo arlada waxa ku sugan ee inaga maqan aynaan gaarin cid og ma jirto ilaa ilaahay mooye subxaanahu wa cid kaleeto og amaad ogaan karta ama baran kartahay ma ay jirto jid kaloo lagu ogaan karana ma jiro oon ahayn jidkaa nebi moxamed sala allahu calay wasalam nebi maxamedna waa dhintay mar hadduu dhintay ninka sheeganaya maanta in waxa soo socda uu ogaan doonaayo waa beenaale beenaale wey beenna in la rumaysta ma aha wa qaala sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yihi man ataa caraafan faaliya ninkii u taga oo u yimaada aw kaahinan wax sheeg ninkii u yimaada dadka wax sheesheega kitaabta fiirfiiriya ama xidigaha fiiriya ama jid kastooy qaadaanba adiga waxaweye si kastoo adeegsadaanba waxyaalaha ka warwarrama ninkii nin noocaasoo kalea u yimaada oo fasadaqahu ka rumaysta bimaa yaquulu wuxuu leeyahy wuxuu leeyahay u rumeeyey oo run u qaata faqad kafara waa gaaloobay buu rasuulku yuri sal ly slam bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey calaa muxamadin maxamed wixii lagu soo dejiyey ee diinta ahayd waa ku gaaloobay diinta nabi maxamed lagu soo dejiyey maxaa yeelay diinta nebi maxamed lagu soo dejiyey tiirarkeeda ugu waaweyn waxaa ka mid a ah cilmul haybka iyo waxa inaga maqan ilaahay mooye iyo cid u ogeysiiye oo rususha ah mooye cid kale inaysan ogeyn cid kale og ma jirto waxa ay ka warramayaan marka roob baa imaan doona sanad danba barwaaqay noqon doontaa heer wiilal baa u dhalan doona gabdhuu dhali doonaa yacni waxaasaa imaan doona xoolaad sidaa ku heli doontaa waa kidib iyo been wey been aan geed loogu soo gabanin wey saas wey marka dadka wax sheeg badan ee ka warrama waxyaalaha imaanaya yacni waxaas ay sheegahayaan in aayad qur'aana ay sheegtay ama xadiid rasuul uu sheegay mooye sala allahu calayhi wasalam waxaa kalay sheegayaanoo dhan been bay ku salaysan tahay sidaa daraaddeed ruuxa mu'minkaa inuu rumeeyo ma aha bal waa inuu ku beeniyo hadduu ka rumaystana waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam saasuu u sheegay inuu ku gaaloobay wixii lagu soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayh wasalam su-aasha kale waxa weeyaan hal yaclamu algayba axadun qaybka cid og ma jirtaa waxa inaga maqan ee aynaan gaarin ee imaan doona cid ogi ma jirtaa jawaabtu waxa weye laa yaclamu ma oga algayba waxa maqan axadu ruuxna ma oga ilaa man italacahu allahu ciduu ilaahay tusiyo mooyaane oo min arusuli rusushiisa ah rususha ilaahay oo uu ilaahay tusiyo mooye cid kale ogaan karta ma jirto carshigaan soo daalacday iyo carshigaa lay tusay iyo wax danbaa imaan doona iyo waxyaalahaasoo dhan waa been aaggeed loogu soo gabanin oo khilaafsan diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi caalimu lgaybi wax maqan ilaaha ogsoon weye falaa yudhiru ilaahay uma muujiyo oo ma tuso ma baro calaa gaybihi wixiisaas maqan axadan ruuxna ilaahay ma baro subxaana wa tacaala ilaa man irtadaa mid uu raalli ka noqday mooyaane oo min rusuli oo min rasuulin rasuul ah rususha mid ka mid oo ilaahay uu ka raalli noqday mooyaane cid kaloo ilaahay qaybkiisa uu wax ka ogeysiyo wax ka baraayo ma ay jirto ma hadalka ilaahay baa run ah mise beenaalayaasha hadalkooda run markay nala yihiin waxbaan waxbaa soo socda waxbaa kan imaan doono saa yani yani carshigaan soo daalacana waxa ay nala ma hadalkoodaanu rumaysanaa mise ka allaanu rumaysanaa subxaana watacaala sababtu waa ka allaanu rumaysanayna beenaalayaal wey wa qaala sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yaclamu ma oga algayba wax maqan ma oga ila allahu ilaahay mooyaane ilahay keligii baa garanaya cid kaleeto ogna ma jirto waa xadiid xasan ah tabaraani ayaana soo saaray xadiidkaas oo wariyay maas marka yaan kaa kaadarmanin oo diintaada ayaan lagaa hadlin oo diintaada ayaan lagaa waswaasinin cid wax garanayso wax soo socoto ogid oo rasuulku kasii warramin sala allahu alay waslam ma jirto matala waxyaala imaan doono rasuulka warramay baa jirta dajaal inuu imaan doono ka warramay in qoraxda ay xaggay u dhaca kasoo baxday xaggay maaratay u dhacda ay kasoo bixi doonto ka warramay in macnaha uu ciisa bnu maryam soo degi doono ka warramay uu imaan doono daabaddii inay imaan doonto ka warramay mahdigii inuu imaan doono ka warramay yani waxa wey waxyaala fara badan oo imaan doono rasuulka warramay sal alla alay slam kuwa iyaga waxaan ku ogaanay rasuulkeenna inoo sheegay rasuulkana ilaahay baa baray laakiin wax aan ilaahayna noo sheegin rasuulkuna noo sheegin oo matalan sida sanad dambaan roob heli doonaa ama abaar heli doonaa gaalaa tegi doonta gaalaa ina qabsan doonta yacni waxa wey waxyaalahaas o kale carruur baad heli doontaa madalays baad noqon doontaa waxyaalahaasoo oo dhani waxa weeye waa waxyaala aan yani waxa weeyaan kulligood aan maaragtay diinta ogolan wey su-aasha kale waxa wey halmalbas ma xidhanaynaa alkhayta dunta ma xidhanaynaa iyo walxalqata baashan giraangirtaa ee gacmaha iyo lagu xidho lishifaai annagoo ka doonayna inaan ku caafimano manaa waxa weeye waxaa jira dun iyo yani waxa weeye khayt iyo waxyaala noocaasoo kaleeta ah giraangir iyo oo dadku ay u ay yani waxa wey ka fahansan yihiin inay ruuxa xanuunsanaya hadduu xidho ay ku caafimaadeen jawaabtuna waxa weeyaan laa nalbasuhumaa ma xidhanayno kuwa ayaga liqawlihi tacala ilah wuxuu yihi wain yamsaska allahu ilahay hadduu kugu taabto bidurin dhib hadduu kusoo gaadhsiiyo falaa kaashifa lahu cid faydi karta dhibkaa ma jirto ilaa huwa isaga mooyaane hadduu dhib kugu yimaado ilahay keligii baad faydi kara laakiin waxa weye dun aad caloosha iskaga xidhay iyo qardhaas aad kurka ku xidhatay iyo yacni waxa weeyaan giraangir dir ood xidhatood barako ka rajaynaysa iyo waxaasoo dhan waxay kaa faydi karaan habayaraati ma jirto waxayna dhaawac u geysanaysaa tawxiidkaagii yay dhaawac u geysanaysaa kalsoonidii ilahay aad ku qabtay iyo kala saarashadiisii yay dhaawac u geysanaysaa sidaa daraaddeed ma furra mana banaana addoonku inuu maaragtay waxyaalahaas xidho isagoo markaa ka doonaya inuu ku caafimaado wa qawlihi sal lay sl rsulku wuxuu yihi amaa inaha wuxuu ku arkay nin bahashaas xidhan bahashaa iyadaa nin xidhan buu rasuulku arkay sal alay wasalam oo macnaha ka doonaya inuu ku caafimaado caafimaad ahaan u xidhan markaasuu rasuulku wuxuu ku yuri sal lay slam ama annahaa iyadu laa tasiiduka kuma ziyaadinayso ilaa waxna tabar daro iyo cudur mooye wax kaleeta ka heli maysa waad un kusii tabartarsan saasuu rasuulku yuri sal lla alay wasalam inbidhaa tuur buu rasuulku yuri canka xaggaaga iska tuur iska tuur bur waxan fa innaka adigu low midta haddaad ku dhimato maa aflaxta abadan weligaa maadan liibaanteen bu rasulku yuri sal lla alay slam haddaad ku dhiman lahayd adoo middan qaba weligaa maadan liibaanteen bu rasulku yuri sal lla alay slam waxyaalaha macnaha waxa weeyaan laga filhayo inay macnaha ay ku caafimaadinayaan ama khayrka aad ka filayseen la xidho oo dhan baa loola jeedaa xadiidkan waa xadiid saxiixa xaakim baa wariyey oo saxiix inuu yahay buuna sheegay imaamu dahbina wuu ku waafaqay maarag sidaas wey hal nucalliqu su-aasha kale waxa weeye hal nucalliqu maxidhaynaa alkharzata walwadacata wanaxwiha yani waxa wey waa qardhaadtii oo kaleeto qardhaadtii oo kaleeto wey tamiimada wey waxyaala fara badan oo ama bir ka samaysan ama maryo ay gugunteen oo waxyaala noocaas oo kaleeto oo la xidho ayay ahaan jirtay maarag dadka xanuunsanahaya iyo xoolaha xanuunsanaya yaa laga xidhan jiray ishaana looga xidhan jiray in macnaha saysan il ugu dhicin oon loo dhabanin macna dhabashada waxay soomaalidu tidhahdo si aan loo dhabanin oo ishu aysan ugu dhicin iyo ugu xidhi jirin kuwa iyagaa marka ma banaanta inaan xidhano laa nucalliquhaa ma xidhayno min alcayni dhil daraaddeed kama xidhanayno cidna u xidhi mayno caruur u xidhi mayno xoolana u xidhi mayno liqawlihi tacaala ilahay baa wuxuu yidhi wain yamsaska allahu ilahay hadduu ku taabto bidurin dhib hadduu kugu taabtana falaa kaashifa wax fayda ma jiro lahu dhibkaa isaga ah ilaa huwa isaga mooyaane aayaddii haddaan soo marnay dhib hadduu ilaahay kugu taabto cidina kaama faydi karto qardhaas aada xidhatay iyo dun yaroo aad caloosha ku xidhatay iyo yani giraangir aada lugta ku xidhatay ama gacanta ku xidhatay iyo qoonno aad hal u xidhay iyo waxaasoo dhan wax alla waxay tari karaan oo dhib ilahay kuu keena ay kaa fadi karaan ma jirto waa qowlihi sal allau alay slam rasuulkuna wuxuu yihi man callaqa tamiimatan qardhaas ninkii xidha faqad ashraka ilaahay buu la wadaajiyo uu shariig uu sameeyey maa cid ilaahay la mida buu sameeyey xaqii ilaahay buu ku xadgudbo cid kaleeto ilahay la wadaajiye subxaana wa tacala hadii wadaajinta ilahay cid kale la wadaajiyana inay shirki tahay ama dembi weyn ay tahay waan soo marnay sidaas weyaan waa xadiis saxiixa axmed baana wariyey tamiimada marka waxaa la yidhahdaa wax kasta oo la sameeyo oo loo xidho dadka looga xidho inay ku caafimaadaan loogu xidho ama loogu xidho in isha lagaga ilaaliyo sida qoonaha ay geela u xidhaan oo kaleeto dadka rabaadiyihii ama waxa weye waxyaalaha qardhaartahankaasi ah, jinka ka sam magaca jinka lagu qorqoray macnaha waxa weye ama waxyaalaha kale lagu sasameeyey ama wax kale laga sameeyey ee markaasi loo xidhay carruurta oo kaleeto laakiin qardhaasta haddii macnaa waxa weeyaan aw qur-aan ku qoran yahay oo dikri ilaahay iyo ducooyin ku qoran yihiin markaa isagaa waxaa loo badan yahay oo culimmadu u badan tahay inaysan isla markaa haddana banaanayn maxaa yeele diinta waa laisku daaweeyaa oo qur-aanka waa laisku daaweeyaa oo waa laisku akriya lakin qaabka laisugu daawaya qaabkaa maaha qaabka rasuulkeena ka sugan ee salafka ka sugan waa qaab in dad ruux xanuunsanaya lagu tufo qur-aanka oo loo duceeyo ducada lagu tufo taasaa rasuulka ka sugan sal alla alay waslam laakiin inta qardhaas lagu qoro waraaq lagu qoro la duuduubar markaasi loo xidho dadka middaa iyadii ma aha dariiqa rasuulkeena ka sugan sal la alay slam waxaana soo marnay man camila camilan laysa calayhi amrunaa fa horadu ninkii camal sameeyo camalkaana annagu aanaan u dirin oo aanaan farin oo annaga uusan naga arag waa lagu radinaya laga aqbali maayo rasuulku ale sal alla alay slam in badan baan soo marna xadiidkaas sidaa daraaddeed qardhaasta xataa qur-aanku ku qoran yahay ma aha mid laga soo gaaray rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam bal waxa weeye waxaa ka dhalanaysa qur-aanka qardhaasoo ku qoran in dadku ay macnaha carruurtii loo xidhay iyo musqusha inay la galaan oo ayagoo wasakaysan ay xidhaan oo ay macnaha meelaha xunxunka ku tuuraan oo qur-aankii oo la ihaanitoo la dulaysaa ka dhalanaya maaha marka midaa iyaduna oo rasuulkeena wax laga soo gaaray maaha maa xukmu alcamali bilqawaaniini mukhaalifati lislaam su-aashu waxa weeye maa xukmu alcamali ku dhaqanka lagu dhaqmo bilqawaaniini almukhaalifa dastuuryada ama dhaqamada khilaafsan lilislam islaamka khilaafsan xukunkeedu muxuu yahay dhaqamada khilaafsan islaamka in lagu dhaqmaayo xukunkeedu muxuu yahay way su-aashan taata laisweydiinaya hadda mare qawaaniinka iyaga ah ama dastuurka ama qaab dhaqanka diinta islaamka khilaafsan ama gaalaha laga soo qaato ama dadkuba iyagu maskaxdooda ha ka dejisan oo bulshadu ha dejisato ku dhaqanka qaababka noocaasa lagu dhaqmo ama qawaaniinka noocaasa lagu dhaqmaayo maxay tahay xukunkeeda jawaabtu waxa weeye alcamalu ku dhaqan bilqawaaniini qawaaniinta iyo dastuurka lagu dhaqmo dastuurkii almukhaalifati ee khilaafsan lilislaami dastuurka islaamka khilaafsan oo lagu dhaqmaayay kufrun waa gaalnimo idaa ajaazahaa ruuxaasi hadduu baneeyo hadduu bannaysto oo yidhahdo arrintaasi way bannaan tahay in dastuur ama dhaqan aan diinta islaamka khilaafsan in lagu dhaqmo waa bannaan tahay hadduu ruuxa yidhahdo oo bannaystaayo waa gaaloobaya aw ictaqada ama hadduusan ku dhaqmin laakin ictiqaadiya salaaxiyatiha inay ku habboon tahay oy u suubatay ku fiican tahay in lagu dhaqmo taa iyadana waa ku gaaloobaya macna ninkii macnaha waxa weeyaan aamina inay dimuqraatiyadu ay tahay dhaqan la qaadan karo oo diinta islaamka lagu bedelan karo in ay tahay masalan waxa weeyaan dastuurada kaleeta gaaladu wadato ama inaguba aan dejisanayno sida xeer jajabka oo kaleeto xeer jajabku inuu bedel ka noqon karo diinta islaamka oo macnaha waxa weeye kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo dhaqanka diinta islaamka lagaga kaaftoomi karo ninkii sidaas aaminsan ama sidaas bannaystaay waa ku gaaloobaya maxaa yeele ilahay baa wuxuu leehay subxaana wa tacaala waman lam yaxkum ninkii aan ku xukminin dadka bima anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum lkaafiruun waa gaalo ilahay leehay subxaana wa tacala kuwaas waa gaalo ninkii dhaqan kaleeto ummadda ku maamula sheerjajab ku maamula maxaa isku ogeyn ku maamula waxay odayaal dejisteen ku maamula baarlamaan wuxuu dejiyey ku maamula yani dimuqraadiya ku maamula dhaqamadaa kaleetee diinta islaamka khilaafsan ninkii uga dhiga dhaqan iyo maamul iyo dastuur uga dhiga bulshada islaamka kuwaasi waa gaalooyin buu ilahi ornaya subxaana wa tacala wa qaala sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi wamaa lam taxkum haddaysan ku xugminin a'immatuhum madaxdoodu bikitaabi illahi ilahi kitaabkiisa haddaysan ku xugminin ummadda oo wayatakhayaruu ay ka doortaan mima anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey hadday wax kale ka doortaan hadday arrintaa dhacday ilaa haddii jirto arrintaa iyadaa jacala allahu ilahay wuxuu yeelayaa ba'sahum dhibaatadooda baynahum dhexdoodu yeelaya ilaahay subxaana tacala iyagu isku dirhaya dhexdooduu colaad gelinaya way kala kalsooni baxayaan markaas iyagii isku baaba'ayaan bu ilahi subxaana watacala waa goorma haddii aysan madaxdoodu aysan ku xugminin wixii ilahay soo dejiyey subxaana wa tacala hadday dhaqamo kala qaataan oo dhaqankii ilahay iyo diintiisa iyo dastuurkiisii tuuraan kuwa hadday sidaas sameeyaan madaxdoodu ilaahay subxaanahu watacaala ummadda dhexeedii buu iska dirayaa waa midda maanta soomaaliya ka dhacday wey markaan xukunkii ilahay ka tagnay oo kuwiina maamulahay ka tageen innagiina aan sidaa ugu sacab garaacnay oon sidaas ku jeclaanay oo na daadihiyey oo na aan sidaa ku niri haddana aan weli kusii socono yuu ilaahay subxaanahu watacala isku keendiray qabiil qabiil baa ina dhex dhagalay innagii baa iscunnay waa isbaabi'inay intaasoo boqol oo kun baa dhimatay markaasaan weli jidkiisii haynaa jidkii baan weli sii dabahaynaa kuwiina burburiyey baan sii daba taagannaha kuwii iyaga hadaa weli hogaankeenna inoo hayo oon macnaha ku kalsoonno ku kala qaybsannahay ilaahay subxaana wa dhibkaana wuxuu inoo gaartay sababkiisa waxa weye waa ka tegitaankii aan ka tagnay ku dhaqanka diinta islaamka een ka dooranay dhaqamo kaleeto xilligii ay dawladdu inoo taagnayd een dawladda ahayd dawladdeeni iyo mujrimiintii ina maamuli jiray baa waxay nagu maamuleen dhaqamo kaleeto maxkamadda dhaqanka yaalay bulshada dhaqanka lagu maamulahayey qoyska dhaqanka lagu maamulahayey kulli intaaso dhan waxay ahayn uga khilaafsan ilahay diintiisa subxaana wa watacala haddaan marka khayr doonayno oo wanaag doonayno nabadgelyo doonayno waa inaan usoo noqono ilahay diintiisa subxaana wa tacaala iyo dhaqankiisa iyo dastuurkiisa waa inaan usoo noqono waa xadiid xasana ibnu maajah ayaana wariya xadiidkaa isagaa sidaas weeye arrintuna waxa weeye waxay ku go-an tahay ilahay diintiisa subxaana wa tacala inay dadku u saas ayaan marka kaga bixi karnaa dhibka ina haysta mid soo socdana aan kaga badbaadi karnaa ciqaabta alle aakharana aan kaga nabadgeli karnaa subxaana wa tacaala maala su-aasha kale waxa weeye kayfa naruddu su'aala ashaydaani man khalaqa allah see baan uga jawaabaynaa ama aan isaga celinaynaa su-aasha shaydaan uu ina weydiinaya ee uu leeyahay man khalaqa allah yaa ilaahay abuuray yacni waswaaska shaydaanka shaydaanku waa waswaas badanya ibni aadamka qalbigii saasuu doonahayaa inuu ka shaqaysto markaasuu su-aalo fara badan ku weydiinaya su-aalihiisa waxaa ka mid a inuu marnadbu wuxuu qoranaya siduu kuusii wado wuxuu kaga bilaabaya yaa ku abuuray yaa dhulka abuuray samada yaa abuuray buuraha yaa abuuray malaa'igta yaa abuuray ilaa marka dambe uku gaadhsiiya yaa ilaahay abuuray ilaa intaasoo dhan jawaabtooda ilahay baa abuuray wey markaasu wuxuu ku odhanaya ilaahayse yaa abuuray fari waswaaskaa isagaa a kaga jawaabay waatan idaa waswasha shaytaanu shaydaanku hadduu waswaasiyo liaxadikum midkiin hada su-aala su-aasha hadduu ku waswaasiyo falyastacid billahi ilaahay ha ka magan acuudu billahi min ashaytaan rajiim ha yidhaha qaala tacala ilahi wuxuu yidhi waimaa yanzagannaka hadduu ku waswaasiyo min ashaydaani shaydaanka xaskiisa nazqun mid wax waswaasinaya ah, hadduu ku waswaasiyo fastacid billahi ilaahay ka magan gal subxaana wa tacaala ka magangal gal innahu ilaahay huwa asamiicu isaga wax maqla alcaliimu og waa ku maqlaya waana kaa yeelay ilahay subxaana wa tacala shaydaankan waa kaa durkinaya waswaaskiisaba ilahay baa kaa nabadgelinaya subxana wa tacala wa wuuna baray alrasuulu sal alay sl rsulkuna wuxuuna baray an narudda inaan radinoon celino kayda shaydaani shaydaanka dhagartiisa sirtiisa iyo khayaanadiisa iyo waswaaskiisa inaan ku celino huwa naquulu aan idhaahno markuu yidhahdo yaa ilaahay abuuray iyo markuu yidhahdo inaan jawaabtan u bixin oo tidhaahdo aamantu billaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulshiisaan rumeeyey allaahu axadun ilaahay waa keligii allaahu samad ilaahay subxaana wa tacaala jawf ma laha rabbi subxaana wa tacala addoommadiisa waa ka kaaftoomaa waa mid isku filan lam yelid ilaahay muusan dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun muusan ahaanin lahu ilaahay kufuwan mid kuf u ah oo u dhigma axadu ruuxna muusan ahaan cid ilaahay u dhigantana ma jirto hadalkaa inaan idhaahnaa layna barin uma markaa kadib liyadful ha tufo ruuxii can yasaarihi bidixdiisa candhuuf ha u tufo alaatan saddex goor saddex goor candhuuf xagga bidix ha u tufo hana ka magan galo min ashayطaani shayطaan ilaahay ha ka magan galo oo ilaahay subxana watala acuudu billahi min ashayطan rajiim ha yidhaahda walyamtahid waswaaskaana intuu iska reebi karo iska celin karo qalbigiisa halmaansiin karo halmaansiiyo fa ina dalika arrinkaa isaga ah yadhabu canhu wuu ka tegaya waswaaskaa uu dareemahayo iyo waxaa maaratay uu maaratay uu dareemahayo qalbigiisa uu maaratay celinahayo iyo waswaaska shaydaanku uu ku beeray hadduu arrintaas sameeyahay oo hadalkaan soo sheegnay hadda uu ku hadlo yani waa ka tegayaan insha allahu tacala arrintaasina waxa weye waa axaadiis yani waxa weeyaan fara badan oo kusoo aroortay bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo abu daawuud khulaasadoodii wey yani waxa weeyaan markii lassoo koobo intaasi kusoo koobmaysaa maa su-aal kale ayaa sheekhu isweydi wuxuu uhi maa huwa dararu shirki lakbar shirka shirkiga weyn dhibaatada ka dhala tahay maxay tahay shirkiga weyn dhibaatadiisu maxay tahay dhibka uu la yimaado jawaabteed waxa wey ashirku lakbaru shirkiga weyni yusabibu wuxuu sababaa alkhuluuda waaritaan fi naari naarta lagu waaro wuxuu keenaa oo dhibaatooyinkiisa ka mid ah naarta oo lagu waaro ayuu keenaa oo riixii shirki weyn ku dhintahay naartuu ku waari qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi inahu man yushrik ninkii shariig yaala oo la wadaajiya billaahi ilahay cid kale ninkii wax la wadaajiyay oo shirkigaa weyni uu ka dhaco faqad xarama allahu ilahay wuxuu ka xaaraamiyey calaydiisa aljanata jannadiibu ilahay ka xaaraamay wa ma'waahu xeradiisa iyo meeshuu gelayana annaaru naar wey naar buu gelayaa jannana xaaraan bay ka tahay wamaa lilaalimiina kuwa mushrikiintaana uma sugnaane min ansaarin wax u gargaara uma sugnaanin naarta markay galaanna cid u kaalmayn karta ama uga gargaari karta cadaabka ilahay ma jirto subxaanahu watacaala wa qaala sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi waman laqiya allaha ninkii ilahay la kulmo yushriku isagoo la wadaajinaya bihi ilahay shay-an shay la wadaajinaya dakhala naara naar buu galaya ninkii isagoo ilaahay cid kale la wadaajinaya oo aaminsan inuu cid kale wax tari karto dhintaayo ninkaasi naartuu galayaabuu rasuulku yuri sala allahu calayh wasalam bal wuxuu rasuulku tilmaamay shay la arka shayga ugu yar misqaala darda oo shirki a ah ninkii ku dhintaayo inuu naarta ku waaray camal kaleetoo anfacayana inuusan jirin waan soo marnay hal yanfacu alcamalu maakan kadaas hadduu inoo sheegaya hal yanfacu alcamalu camalkii ma anfacaya maca shirki ruuxu isagoo mushrigoo ilaahay wax la wadaajinahayo cid kala baryayo cid kale wax weydiisanayo cid kale u cararayo acmaasha wanaagsan uu la imaanayo salaada iyo soonka iyo waxaas ma anfacaya sabaabtu waxa weye laa yanfacu alcamalu maca shirki ruuxu isagoo mushrig ah camalkiisu lama anfacayo waxbana ma tarayo maxaa yeelay markii aan kasoo hadlaynay shuruudda camalka lagu aqbalayo waxaa ka mid ahayd ruuxaasi inuu mu'min yahay oo ilaahay rumaysan subxaanahu tacala keligi liqawlihi tacaala ilahay baa wuxuu yihi can ilambiyaa ambiyada markuu ka warramay wuxuu yihi walow ashrakuu haddii ay ilaahay u shariig yeeli lahayn ambiyadu la xabita canhum waxaa ka hooban lahaa oo ka daadan lahaa maa kaanuu yacmaluuna waxay shaqaysteen camalkoodii dhannaan waa ka hallaabi lahaa waxay horey u shaqaysteen oo dhan waa laga hadlayn lahaayoo wax kasoo qaad ma yeesheen maa haddii shirki ka dhici lahaa waana saas ruuxa isagoo cibaado fiican la yimaado oo wanaagsan oo ilaahay caabuda hadduu shirki ka dhaco camalkiisii horeo dhan buu tirtirahaya wuxuu u daadinayaa sida macnaha geedda caleenta uga daadato markay qalasho caleenta ugu daa saasoo kale camalkaagii wanaagsanaa ugu halaabaya maa shirkigaa halaynay wa qaala sala allahu alay slm rasuulkuna wuxuu yidhi qaala allahu tacala ilahay wuxuu yidhi ana anugu aqna shurakaa yacni inta wax wadaagta anugu anaa ugu ugu qanisan buu ilahi ohanaya subxana wa tacala inta wax wadaagta anaa ugu qanisan ana anugu aqna shurakaa kuwa wax wadaaga yani waxa weeyaan ka ugu qanisan baanahay can ishirki wax wadaagiddan ka kaafsoomaa midka ka kaafsoon ayaan ahay kuwa wax wadaaga ka ugu kaafsoomi badan baan ahay oo wax wadaagiddaan ka kaafsoomaa bu ilahi oranaya subxana watacala inaan ciddii wax la wadaago waan ka kaafsoonaa man camila ninkii shaqa samaysta camalan camal ninkii sameeya camalkaas oo ashraka uu wadaajiye macii aniga macyiga fiihi dhexdiisa hayri aniga cid aan ahayn uu ila wadaajiyey taragtuhu waan ka tegayaa wa shirkahu isagiiyo shirkigiisa waan iskaga tegaya ninkii camal sameeyey camalkaana cid kale igula dara oo cid kale ila wadaajiya oo cid kale wax iigu daray isaga iyo camalkiisii waa iskaga tegaya bu ilahi oranaya subxana watacaala isaga iyo wixii uu waxay la wadaajiyeen shirkigii camalkii uu la yihiinba farahan ka qaadaya wax kasoo qaadna uma yeelayo ilah oranaya subxana watacaala camalkiisii wax kasoo qaad ma leh marba haddaad macnaha waxa weye camalkii aadan ilaahay u gooni yeelaynin ood cid kale la siinayso camalkaasi ilaahay waa uga tegayaa kaas aada la siisay buuna uga tegaya subxana watacaala kaas waxaa kuu tara marka cabdiqaadir aade sheekh cabdiqaadir aade oo bariday uweys bariday yani cabdiraxmaan bariday hebel bariday awowgaa bariday camalkaa isagaa ilahay waa kaaga baxaya subxaana wa tacaala ha kuu tareen kuwaas wax marka ilan ilaahay subxaana wa tacaala garabkaa ka baxay ilaahayna waa ka kaafsoomaa waxyaalahaas aada wax la wadawaajinaysa acmaasha waa ka kaafsoomaa cid wax wanaagsana ilahay baa ugu qanisan subxaana wa tacaala oo ka kaafsooma waxyaalahaasi la wadaagayo o dhan maala sidaas wey xadiidkaa muslim baa wariyey waa xadiid muslim oo wariyey yani waxa weeyaan isaga iyo aayadduna waxay ku tusinayaan ninkii shirki ka dhacay camal oo dhan inuusan anfacaynin oo shirkiga haddii camalka dhexdiisa lagu sameeya waxuu anfacayo inuusan jiro intaasoo dhan waxaan kasoo hadlaynay oo ay ku saabsanayd shirkigii weynaa shirkigii weynaa bu ah leanna waxaan soo siinay soo qaybin o shirki inuu laba qaybod u qaybsamo shirki weyn iyo mid yar shirkigii yaraa waaka marka ashirku alasqaru shirkigii yaraa shirkigii weynaa waan soo baranay waa xuquuqda ilahay in cid kale lala wadaajiyo wey shirkiga yarna muxuu yahay shirkigii yaraa muxuu yahay isagu ashirku lasqaru maa huwa ashirku lasqaru shirkiga yarkii muxuu yahay ashirku lasqaru shirkiga yari huwa riyaau waa istusjuska wey camalkii inaad u samayso ha lagu arko dad inaad istusjuka oo lagu ammaano inaad camalkii u samayso ayaa shirkiga yarka ka ah aweyey shirki yarna waxa weye macnihiisu camalkaa uu ku dhex jiraayay ayuu burinayaa oo camalkaa aad ku dhex samaysay ead u samaynayso iskususka iyo halugu arko camalkaasi lama aqbalayo laakiin ruuxii diinta kaga bixi maayo isigi shirkiga weynna saasaa udhaxaysa shirkiga weyn diintuu kaa saaraya oo ruuxa inuu diinta kaga baxo ayuu khatar uku yahay laakiin shirkiga yarka a ah, diinta lagagama baxo laakiin dhibaatadiisa waxa weya camalka uu la saaxiibay ee shirkiga yarka ah uu ku dhex jiraayo camalka unbaa la aqbalay haddaad salaad sama tukato oo salaada ujeedadaad ka leedahay tahay lagu arka ay tahay salaada ilahay ma aqbalay lakin ruuxii gaaloobi maayo haddii aad macnaha soon soonto oo leel ha lagu arko sidoo kale haddaad saqa baxsanayso ha lagu arko sidoo kale ha lagu maqlo ha lagu ammaano sidoo kale sida camalkaagaas ayaa markaa ku fasaadaya laakiin diinta kaga baxiyay shirkigii weynaa soo marnay lakin waxaan soo sheegnay inuu diinta lagaga baxay marka waxa weye waxaa iskustuskaas ayaa shirkiga yarkaa la yidhahdaa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi faman kaana ninkii ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaaa rabbihi inuu ilaahay la kulmayo ninkii raja ay ka hayso falyacmal ha sameeyo camalan saalixan camal wanaagsan ha sameeyo walaa yushrik yuunaysan la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadda ruuxa la wadaajinin ilahay cibaadadiisa ninna ha la wadaajinin ujeedo galan ha ka yeelana wa qaala sala allahu alay slam rasuulkuna wuxuu yidhi ina akhwafa maa shay midka loogu cabsi badan yahay oo aada aan uga cabsanayo ina akhwafa maa akhaafu shayga aan cabsanayo calaykum dushiina idinka cabsanayo shayga loogu cabsi badan yahy waxa weye ashirku alasqar waa shirkiga yarkaa alriyaa waa istustuska shayga aan idinka cabsanayo shay aan idinka cabsanayo midka aan ugu cabsi badnahay ummaddaydii haddaad siini waa shirkiga yarka abuu rasuulku yuri sal lla alay slam shirkiga yarkii muxuu yahay waxa weeyaan waa istutuska iyo ismaqashiinta iyo camalkii ilaahay aada ugu dhowaanaysay ood ujeeddo kale ka yeelato ujeeddo kale oo adduunya inaad ka yeelato ha lagu arko oo ha lagu maqlo oo ha lagaa sheego ha lagu yidhahdo waa geesi daraaddii baad u dhimanaysaa ha lagu yidhaahdo maaratay waxa weye waa nin salaad badan daraaddii baad utukanaysaa waxaad u tukatay maaragtay waxaad wax u bixisay in lagu yidhahdo alala hebel waa deeqsi waxaad maaratay wax u baratay in lagu yidhahdo waa caalim oo waa nin cilmi badan saas intaasoo dhan waa shirkiga yarka abay ka mid yihiin ruuxii sameeyana camalkiisaas uu la sameeyey waa ku fasahaadaya maarata bal rasuulku sal allau alay wasalam wuxuu sheegay naarta dadka ugu horayn doona inay yihiin nin cilmi leh iyo nin wax la baxay iyo nin ilaahay nin dhintay oo macnaha waxa weye dagaal lagu dilay saddexaasaa naarta ugu horrayn doona ninka caalimka ee cilmiga leh yaa la keeni doonaa markaasaa ilah wuxuu odhan doonaa wixii aan ku siiyey yani dareemayaashii caqligii wixii aan ku siiyey maxaad ku samaysay markaas wuxuu odhan doonaa ilahu cilmigii baa bartay dadkiina waan baray markaasaa la odhanayaa beentaa wey waxaad u baratay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim waa nin cilmi badan waa sheekh in lagu yidhaahdo oo macnaha koofiyadda maarata lagu duubo in culamada lagu duubo daraaddeed ayaad u baxay naarta ukaxeeyaa la odhanaya kii kale la keenaya ee deeqsigaaya xoolaha bixin jiray ninkii gacantiisa furay markaasaa waxaa la odhanayaa ilahay wuxuu ku odhanaya waxaan ku siiyey nicmadii faraha badnayd maxaad ku samay wuxuu odhan doonaa ilahu jidkaagaan ku bixiyey oo masaakiintiimaa siiyey oo sidanaan u galay markaasaa waxaa la odhanayaa been kaaway waxaad u bixisay in lagu yidhahdo waa deeqsi naarta ukaxeeya isaga lala odhanaya ninka saddexaad waxa weeye waa ninkii macnaha dhintay wey ee dagaalka gaalada lagula jiro ku dhintay isagana waa la keeni doonaa waxau ilahay odhanayaa nicmadaan kuu galay maxaad kaga jawaabtay wuxuu odhanayaa ilaahay uu jidkaagaa ku dhintay shay aad siisay kii ugu qaalisanaa oo nafta ahayd ayaan adiga jidkaaga ku horay markaasaa la odhanayaa beentaa wey waxaad u dhimatay in lagu yidhahdo waa mujaahid waa geesi in lagu yihahdo dadku ku amaano daraadii waad u dhimatay maa sidaa daraaddeed baa isagana naarta loo kaxaynaya marka khatar weya camalkaad samaynaysa ilaahay u gooniyada subxaana wa tacaala ujeedo kaleed ka yeelatana oo qalbigaaga ku jirtana aysan jirin sheekh xadiidkaasi marka waa xadiid saxiixa axmed baana wariyey waxaan ujeedaa xadiidkii ina akhaf maa akhaafu calaykum shirka alashar ee kitaabka ku yaala axmed baa wariyey wa min ashirki alashari yuu sheekhu leeyahay shirkiga yarkaa waxaa ka mid a qowlu rajuli ninku inuu yidhaahdo lowla allahu wa fulaanun ilaahay iyo hebel haddaysan jiri lahayn aw maa shaa allahu wa waxuu ilaahay doono hebelna doono inaad tidhahdo wey yacni inaad tidhaahdo haddaysan ilaahay iyo hebel jiri lahayn alelahay maanta waxbaa igu dhixi waxaad adigu doonto ilaahay doono adiguna doonto saa inaad tirahdo waxay kamid tahay shirkigay kamid tahay yarkaan laha qaala sala alla alay sl rsulku wuxuu yihi laa taqulu hodhanina maa shaa allahu washaaa shaaa fulaanun wuxuu ilaahay doono hebelna doono ha odhanina wuxuu ilaahay doono hebelna doono ha odhanina ilaahay iyo hebel haddaysan jiri lahayn ha odhanina buu rasulku lehy sal ly slam walaakin quuluu laakiin waxaad tidhahdaan maa shaa allaahu wuxuu ilaahay doono uma shaaa fulaanun markaa kadibna hebel uu doono yacni hadalkii kala fogeeya oo ha isku daba qabaninoo ilaahay iyo addoonkiisa ha isku daba qabanine kala fogeeya intaa intaa allamaarag oo waxaad tidhahdaan wuxuu ilaahay doono markaa kadibna uu hebel doono hadduusan ilaahay jiri lahayn markaa kadibna hebel uusan jiri lahayn sidaas dhaha macnaheedu wey saxiix wey xadiidkaasi axmed waxaana wariyay abu daawuud baa wariyey hal yajuuzu ma banaan yahay alxalfu doorasho dhaarasho la dhaarto bikayri ilahi ilahay waxii aan lagu dhaarto ma banaanta addoonku inuu yidhaahdo waataan aabbahay waayaa waataan walaalkay waayaa waataan waxa ugu dhacaan waataan sidaa noqdaa waata xoolaha nagu baaba-aan sidaa inuu ilahay waxaanan ugu dhaartahay ma banaan tahay laa yajuuzu ma banaana alxalifu dhaarasho bikayri ilahi ilahay cidaana in lagu dhaarto ma banaan qaala tacaala ilah wuxuu yidhi qul waxaa tidhahdaa maxamed sal lla alay wasalam balaa arrintu saas meehe wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay latubcahunna waa laydin soo saaray wa rabbii rabbigay baa ku dhaartay buu rasulku ohanaya sal saas dhe baa la leeyahay macnaa waxbay cid kale ha ku dhaaran aan ilahay wa qaala sal ala sl rsulkuna wuxuu yihi man xalafa ninkii dhaarta bigayri illahi ilahay cid aan ahay ninkii ku dhaarta faqad ashraka ilahay buu cid kale wax la wadaajiyey shirki baa ka dhacay shirkina waa dembi weyn wey waa shirkigaan hadda soo maray waa shirkigii yaraa labadii shirki kii yaraa wey isaga laftiisana waa dembi weyn wey shirkiga yarkaa xataa waa dembi weyn kabiira min alkabaa'ir wey maana sidaas wey marka haddii cid aan ilahna ku dhaaranin kumana haboona inaad cid aan ilahay ku dhaarta rasuulkeenna xataa inaad ku dhaarto sal lay sl ma fura inaad tidhaahdo nebigaan ku dhaartay nebigeen ku dhaartay inaad tidhaahdo ama rasuulkan ku dhaartay inaad tidhaahdo ama ilaha iyo rasuulka inaad tidhaahdo ma fura ma banaana ma arag xadiidkaas waa xadiid saxiixa ah, axmed baana wariyey wa qaala sal lay sl rsulku wuxuu yihi man kaana xaalifan ninkii dhaaranaya oo inuu dhaarta doonayo falyaxlif billah ilaahay ha ku dhaarto aw liyasmut ama ha iska amo hadduu dhaaranaya ilahay ku dhaarto hadduusan ilahay ku dhaaranina ha iska amno macnaheed waxa wey cid kale yuusan ku dhaaranin weyaan xadiidkana waa xadiid muttafaqa ah oo bukhaari iyo muslim baa wariya xadiidkaas saas wey marka dhaartii ayaa ka mid ah yani waxa shirkigii yarka ahaa istustuskii baa ka mid ah waxaa ka mid a ah, ilaahay cid aan halo lagu dhaartaa ka mid ah waxaa ka mid ah hadalkii isaga ahaa maa shaa allahu washita aw maa shaaa fulanun yani lowlaa allahu wa fulanun hadalladaa baa ka mid a ah shirkigii yarka ahaa oo macnaha sheekhu uu ka sheegay maa halkaana ciwaankaas ayaan kaga soo baxnaan ku gabagabaynay waxaa halkan aan ka gelaynaa altawasulu wa talabu shafaaca ilaahay cid lagu gaari karo oo dhexdhexaad laga dhigan karo oo jaran ilaahay lagu gaaro noqon kara ma jiraan cidta ilaahay kuugu ergeyn karta oo intay kuugu tagto wax kaaga soo qaadi karta ma jirta taasaan gelaynaa sheekhu wuxuu yihi marka limaada natawasalu maxaan ugu dhawaanaynaa ilallahi ilahay maxaan ugu dhawaanaynaa waxa ilaahay aan ku gaadhayne jaranjarrada aan ilaahay ku gaadhayna waa midee attawasulu waxyaalaha ilaahay lagu gaadho ee loogu tawasulo ee loo sii maraayo minhu waxaa ka mida ah jaa-izun mid bannaan baa ka mida ah. qayb way bannaan tahay wa mamnuucun qaybna lama ogola ma banaana atawasulu ljaa-izu tawasulka bannaani ee ilaahay lagu gaari karo ee loo sii mari karaay waalmatluubi ee la doonayaay ee diintu ay doonayso huwa tawasulu waa inaad ilaahay ku gaadho oo aad yani usii marto biasmaa'i illaah magacyada ilaah wa sifaatihi iyo tilmaamihiisa waalcamali asaalixi iyo camalka wanaagsan see ilaahay aad magacyihiisa iyo tilmaamihiisa iyo camalka wanaagsan aad ugu tawasuli kartaa masalan waxaad dhihi allaahuma biasmaa'ika alxusna wa sifaatika alculaa ilaahu tilmaamahaaga wanaagsan iyo magacyahaada sarsare ayaa waxaa kugu weydiisanaya waxaad odhanaysaa yaa arxam araaximiin ilaahay ku tilmaama naxariistow irxamni ii naxariiso yaa kafuur allaha dembi dhaafow ikfirni ii dembi dhaaf tilmaan ilaahay ama magackiisa ayaad hormarinaysaa markaa kadib aad markaa waxaad doonaysa aad ku gaadhaysaa maa baryadaadi aad markaa kadib sheeganaysaa macnaha magacii ilahay waxaad ka dhigtay waxaad ku gaadho ujeedadaadi waa tawasul tawasulka ilaa waxaa la yidhahdaa shay shay lagu gaadhaa la yidhahdaa shay jaran oo kaleeto oo macnaha inta cagta lasii sii saaro ujeedadaada ku gaadhaa la yidhahda marka maacyaha ilaahay iyo maacyihiisa iyo tilmaamihiisa sifaadkiisa waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagu tawasuli karo oo ilahay wax lagu weydiisan karo subxaana wa tacala waxaa ka mid ah camalka wanaagsan waxaad odhanaysaa ilaahayow haddii aan baari ahay oon aabbaha iyo hooyadii baari u ahay ilaahu baarinimada iyadan baariga u ah ayaa waxaaya waxa kuu weydiisanaya arkaysa yani waa camal wanaagsan oo samaysay wey ilaahayow salaatuleylka aan habeenkii tukado ayaa waxaa kugu weydiisanaya waxaay waxaa inaad igu siiso ma arkaysa ilaahay o deeqsinimada iyo gacantayda furan ayaan ilaah waxaa kugu weydiisanaya inaad waxaay waxa igu siiso camal wanaagsan ood samaysay baad ilaahay ugu dhawaanaysa subxaana wa tacala oo camalkii wanaagsanaa intaad samayso yaad markaa kadib macnaha ilaahay waxaad dooni ka doonaysa ku gaadhaysaa maa qaala allahu tacaala ilah wuxuu yihi walilaahi alasmaau lxusnaa ilaahay magacyaha wan wanaagsan buu leeyahay fadcuuhu ilaahay barya bihaa magacyaha iyagaa ku barya macnaha iyagaa ku barya waa kuwan hadda sheegaynay yaa afuuru ifirnii yaa raxiimu irxamnii saas inaad ilahay u barida subxaana watacala oo magacihiisii aad ku barida wa qaala tacala ilah wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyeyow ittaquu llaha ilahay ka cabsada wabtaguu dalba oo ilaahay ka dalba ilayhi xaggiisa alwasiilata mid aad ku gaadhaan isaga dalba oo raadiya maarag waxaad raadisaan mid aad ilaahay ku gaadhaan subxaana wa tacala waa daacada ilahay ilahay daacadiisa ayaa lagu gaadhaa oo ilaah loogu dhawaadaa ilahi waxaa loogu dhawaadaa camalka raalli gelinay asmaadiisa iyo sifaadkiisa loogu dhawaadaa ilahi subxana watacala loogu tawasulaa marka sidaas wey macnaheedu waxa weeye taqarabuu ilayhi biaacatihi ilahay daacadiisa ugu dhawaada waalcamali bimaa yurdiih iyo waxaa ilaahay raalli gelinaya samaynta aad samaysaa dakarahu waxaa sheegay hadalkaa isaga ibnu katiir naqlan isagoo kasoo guurinaya can kataada kasoo guurinaya wa qaala sal lla alay slam rasuulku wuxuu yihi as'aluka ilahu waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin maac kastaa kugu weydiisanayaa oo huwa laka adig kuu sugnaaday maac kastood ilaahu leedahay yaan kugu weydiisanayaa inaad waxaa iyo waxaa isiiso ma u jeedaa magicii ilaahay iyo ilaahay magacyihiisiibuu rasuulku sala allahu alay wasalam ilaahay ugu tawasulay oo ilaahay ugu dhawaaday subxaanahu watacaala tacaala saxiixi way xadiidkaasi axmed baana warinaya wa qowlihi sal ly sl rsulku wuxuu ku yidhi lisaxaabiyi saxaabigii alladii saxaabigaasoo sa'alahu weydiiyey rasuulka sal ly slam wuxuu weydiistay saxaabigaasi rasuulka muraafaqatahu inuu kula saaxiibo aljannata jannada inuu kula rafiiqo jannada inuu rasuulka kula rafiiqo ayuu saxaabi weydiistay saxaabada ka mid ah. rasuulku saxaabigaa wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa wuxuu ku yidhi rasuulku sal alay slam acinnii iigu kaalmee calaa nafsika naftaada dusheeda bikasrati sujuudi sujuudood soo badisa iigu soo kaalmee buu rasuulku sal alay slam yacni waxa weye jannada inaad igula rafiiqdo ood igula daristo haddaad doonayso sujuudda soo badhi midaana igu kaalmay bu rasuulka ku yiri sal alla alay waslam addoonkaasi marka muxuu ilaahay ugu dhawaaday inuu rasuulka la darso muxuu ugu dhawaaday wuxuu ugu dhawaaday waa camalkaa saalixa iyo salaada wey bikatrati sujuudi sujuudooda macnaha salaadii wey waa camalkii saalixaha wey xadiidkaana muslim baa wariyey wayajuuzu waxaa kaloo bannaan altawasulu in lagu tawasulo bixubina jacaylkanaga iyo wa xubbillaahi ilaahay jacaylkiisa lirasuuli uu jeclaya iyo walawliyaa jacaylka aan ilahay jecelnahay aan rasuulkiisa jecelnahay awliyada ilaahay aan jecelnahay jacaylkaa isagaa ilaahay baa weydiisan karnaa subxaana wa tacala maxaa yeelay jacaylku waa cibaado wey waa camalkeeni wey waxaa dhihi karnaa ilaahayow jacaylka aan rasuulka ilahay jeclahay jacaylka aan ku jeclahay ilaah waxaa iyo waxaa igu sibaad odhan kartaa maarata waa camalkii saalix ahaa wey camalkii saalixa ah weeyaan maaragta wa ka qisati asxaabi algaar yani godka asxaabtiisii oo kaleeto alladiina kuwaasoo tawasaluu ilaahay ugu dhowaaday biacmaalihim saalixa camalkoodii wanaagsanaa fafaraja allahu ilahay markaasuu ka fayday canhum xaggooda wixii ilaahay dhibaatadii haysatay buu ilahay ka fayday subxaana wa tacala xadiis dheer wey xadiis dheer oo rasuulku uu ku tilmaamay nimanka uu kaga sheekeeyey godka macnaha saaxiibka ee uu rasuulku halka ku sheegay uu maaratay sheekhu halkan ku sheegay waxay lahayd qisadooda markii lasoo gaabiyo waxaa jiray saddex nin oo safar ah saddexda ninka ee safarta ana safartay u ahaayeen baa macnaha gabalkii baa meel ugu dhacay gabalkii markuu u dhacay marka meel god buur hoosteeday galeen si habeenkii ay u baryaan godkii markay galeen yaa marka dhagax weyn baa intuu kasoo dhacay buurkii buu godka afkiisa isku isku gudbay dhawuxda waa dhagax weyn oo ayna ka dhaqaajin karin si kastay yeeleen way rafaadeen way dhaqaajin kari waayeen inay meesha ku dhintaan baa marka usoo baxday markaasay tashadeen waxay yidhahdeen marka war arrintan taata ina haysto wax inaga faydi kara ma jiro ilaa ilaahay inaan wax ku barino camalkeenii wanaagsanaa inaan ilaahay ku barino mooye shay kaloo laga qaydi kara ma jirto waa inaan marka ilahay camalkeenna wanaagsan nin walba camal wanaagsan oo qabatay taas xususo ilahay aan ku weydiisano mid baa bilaabay marka mid baa bilaabay waxa uu ku bilaabay wuxuu ilaahay ku baryey baari buu ahaa waalidiintiibuu baari u ahaa markaasuu wuxuu yidhi ilaahw haddaad i og tahay inaan baari ahay oo waalidiintii aan yani waxa weyaan aada iyo aad aan u qadarin jiray ilaahw camalkaa isaga haddaad igu ogtahay adiga daraadi daraadan aan saa u samayn jiray ilaahu naga fayd dhagaxan karaata qayxii baa marka dhinac jabay dhinac baa ka duleeshaday meel yaroo aysan mari karin baa faydantay kii kala hadlay markaasuu wuxuu yidhi ilaahayow waxaa jiri jirtay gabadh yacni aan adeer ahaa ama adeer u ahaa ay qaraabo aan qaraabo ahayn gabadha iyadaha marka waan jeclaa nin intuu naag jeclaado ayaan jeclaan jiray maalin maalin wax kamid a ah ayaan marka nafteeda ka doonay inay isukay dhiito isukay diiday marka naag gabadhii baa abaari ku dhacday abaartii iyada ahayd iyaa marka iyadoo macnaha rafaadsan bay iitii maalintii dambe iyadoo xoole iga doonaysa ilan qaraabadii weeyaan markaasaan idhi bay yidhi xoolahaa qaado oo xoolahaa qaado laakiin bishardi inaad isu kay dhiibto gabadhii marka waa rafaadsantaha baahi baan markaa way isu dhiibtay markay isu dhiibtay maaragtay uu labada tanood dhex fadhiistay labada lugood markuu kala dhex fadhiistay ayaa marka waxaa ku tiri ittaqillah illaah ilaahay ka cabso oo khaatunta ha jabinin bay tihi maarata khaatunta ha jabinin macnaha bakaarada ha jabinin wey ilaa inaad xaq ilaahay ku jabiso ood meher saxa ku jabisa mooyaane ha jabinin bay ku tiri maarata ninkii isagaa qalbigiisiba markaa cabsi ku dhacday meeshiibuu ka istaagay isagoon gabadhi waxba ku samaynin wuxuu yihi marka ilah camalka adiga daraada haddaan u sameeyey ilaahay oo dhagaxa naga fayd guud maarka dhagaxii qayd kalaa marka jab laakiin ma mari karaan weli kii kala hadlay wuxuu isaguna ilahay ku baryay subxaana wa tacaala ammaanadiis nin ammaano badan buu ah wuxuu yihi ilaahayow waxaa jiri jiray nin ajiiraha hawl ii qabtay ninka hawsha ii qabtay kiradiisi iyo xoolihii rabay inuu iga qaato iyo intuu saluugadi igaga tegey wuu iskaga tegey xoolihii baan marka u barbaariyey oon u kobciyey maaratay u baac oo markay xoolihii u bateen yuu maalinta dameeyihii markaasu wuxuu yihi buri nin xoolihii waagii aan kugu lahay yarkaa isay markaasaa waxaan ku ihi xoolaha faraha badan ee geela iyo ariga iyo looda wax meesha daaqahaya addoommada abaa iskale buu yidhi marka markaasuu xoolihii kaxaystay waxbana muusan iiga tegin buu ilaahu haddaan adiga daraaddaas u sameeyey dhagaxa naga fayd sidii buu dhagaxii ku faydnay iyagoo socdayna godkii ka baxeen maaragta acmaashoodii wanaagsanaa bay marka ilaahay ku baryeen subxaanahu watacaala marka camalka wanaagsan iyo iimaankaaga ilahay aad rumaysan tahay jacaylkaaga ilahay aad jecesha iyo rasuulkiisa yani waxa weyaan ilahay magacyihiisa iyo tilmaamihiisa waxyaalahaasi waxay ka mid yihiin yani waxyaalaha ilahay loogu dhawaan karo ee lagu baryi karo ee laga dheeran karo jaranjaro ilaahay lagu gaadho subxaanahu watacaala ducadaada iyo ujeedadaada aada ku gaadho waxyaalaha lagaga dheeran kara ay kamid tahay waana tawasulka qeybtiisa banaan ayay kamid tahay taasi waa marka tawasulka qeybtiisii banaanayd ayaan halkaa kaga soo gudubnay inagoo usoo qaybinay tawasulka qayb banaan iyo qeyb aan banaanayn qaybta labaad ee aan banaanayn ee tawasulka ka mid ah waxa weeye atawasul almamnuuc tawasulka aan la ogolayn wa huwa ducaau lamwaati wa talabu alxaajaati minhum waa ducaau lamwaat kuwa dhintay oo la baryo wa talabi alxaajaati danaha iyo baahida oo laga dalbo minhum xaggooda ayagoo dana la weydiiyo oo xaajooyinka loola kaco oo la baryo kuwaa iyaga aweye tawasulka aan la ogoleyn kamaa sida huwa isaguba waaqicun jira alyawma maanta sida maanta jirtaba ee dadka muslimiinta in badan oo ka mid a ah ay sameeyaan oo ah in dadka dhintay ee awliyada la leeyahay qubuurta ku jira awowyada kuwaa iyagaa in macnaha wax weyaan lala aado wax weydiisii iyo danta oo lala aado loola kacmaado wa huwa shirkun waana shirkigu sheekhu leeyahay akbar oo weyn waa shirki weyn middaa iyadii liqowlihi tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tadcu habaryin min duuni illaahi ilahay sakadiisa maa laa yanfacuka waxaan ku anfacaynin walaa yadaruka aanan ku dhibayn fa in facalta haddaad samayso sidaa fa innaka adigu idan marka min aldaalimiina kuwa shirkiga sameeye baad ka mid tahay kuwa shirkigu ka dhacay ee shirkiga sameeyey ayaad ka mid tahay marka dadka amwaadda dhintay qubuurta ku jira awowyadii horee tegey sheekhiyadii awliyadii oo wax la weydiistaaye kamid ma aha tawasulka banaan kamid ma aha tawasulka banaan waana wax ilaahay diiday subxaanahu watacaala rasuulkiisudana diiday diintuna aysan ogoleen shirkiga weyn ee diinta lagaga baxaya ayuuna ka mid yahay maarka aayaddaasi ayaana kutusinaysa arrinta ayada iyo axaadiis badan oo rasuulka ka soo aroortay sala allahu alay wasalam markaa kadib uu sheekh wuxuu yihi ama tawasulu ama kutawasulidda oo lagu tawasulo lagu gaadho ilaahay iyo ujeedadaada lagu gaadho bijaahi rasuuli rasuulka jaahiisa jaahiisa inaad ku gaadho oo tidhaahdo ka qawlika inaad tidhahdaba wey yaa rabbi rabbigayow bijaahi muxammedin maxamed jaahiisa jaaha uu agtaada ku leeyahay wejiga uu agtaada ku leeyahay martabadda agtaada uu ku leeyahay ishkinii ilahay ugu shaafi inaad tidhahdo ilaahu maxamed martabada iyo jaaha iyo mansilada agtaada uu ku leeyahay ugu shaafi inaad tidhahdo sidaas oo kaleeta tawasulka ah fa haadaa kaasi bidcatun wey waa shay bidca shay cusuboo nabi maxamed uusan ogeyn weye shay uusan ogeyn weye dadkii nebi maxamed sala allahu alay wasalam diinta ka qaatay ee saxaabadiisa ahaa shay aysan ogeyn weye sidaa daraaddeed waa shay yani wax wey laga fiican yahay wey shay laga fiican yahay weye lianna asaxaabata maxaa yeelay saxaabadii rasuulka lam yafcaluu maysan samaynin maysan samaynin saxaabadii rasuulka sal alla alay wasalam oo lagama hayo iyagoo yidhi allahuma bijaahi muxamadin as'aluka kada wa kada ama allahuma bijaahi muxamadin ishfinii iyagoo yidhi lama hayo saxaabada rasuulka sal alay slam bal waxaa ka soo arooray arrin diidaysa arrinta iyada waatmtaasa waliana cumara cumar saxaabigii la odhan jiray khaliifatu cumar tawasala wuxuu ku tawasulay bilcabaasi cabaas buu ku tawasulay xayan isagoo nool biducaa'ihi baryadiisii buu ku tawasulay baryadiisii walam yatawasal mana uusan ku tawasulin birasuuli rasuulka muusan ku tawasulin bacda mawti markuu rasuulku dhintay sala allahu alay wasalam yacni rasuulku markuu dhintay ayaa cumar cahdigiisii uu dawladda islaamka uu u ahaa madaxda u ahaa khaliifka muslimiinta markuu ahaa ayaa waxaa dhacday abaaraa dhacay markaasu wuxuu rasuulku wuxuu yidhi cumar allahuma inaa kunaa natawassalu bika yani kunaa natawassalu yani bicahdi rasuul sal alay waslam waxaanu ku tawasuli jirnay rasuulka ilahi baanu kugu tawasuli jirnay oo rasuulkaa noo ilaahay noo baryi jiray markuu noolaa rasuulka sal alay waslam markuu dhintay kadibna ilaahay waxaanu kugu tawasulaynaa adeerkii cabaas baryadiisa uu noo kaa baryo ayaan ilaahw kugu tawasulaynaa buu yidhi cumar marka marka rasuulkiibaa agtiisa ku aasan qabrigii rasuulka madiinu ag joogaa isla markaa ma uusan rasuulka sal allau alay wasalam oo dhintay muusan jaahiisa ku tawasulin bal intuu taa iyadaa ka leexday yuu adeerkii cabbaas oo noolaa yuu yidhi cabbaasoo ilaahay inoo bari midaasuna ilaahay ugu tawasulay subxaanahu wa tacaala saas wey haddii markaa cid dhimatay lagu tawasulayo ama jaah ruuxii lagu tawasulayo ama cid martibadeed lagu tawasulayo cumar baa rasuulka sal alay slam oo qabrigiisa agtiisa ku yaal yaa ku tawasuli arrin laakiin arrintaa waxaysan waxay tahay arrin aysan diinta ogolayn oo rasuulkeenni aan ka soo aroorin saxaabadii rasuulka aan ka imaanin sidaa daraaddeed buu cumar uga leexday inuu rasuulka oo dhintay ku tawasulo oo ugu leexday inuu macnaha waxa weye cabbaas uu ku tawasulo adeerkii cabbaas inuu ku tawasulo wa haada tawasulu tawasulka noocaasa oo kee ah inaad jeeha rasuulkiiyo wejigiisa iyo aada ku tawasusho yu'addii wuxuu gaadhsiinayaa lishirki shirki weyn inuu ku gaadhsiiya laga yaaba wadalika sababkuna waxa weeye ida actaqada hadduu ictiqaadiyo ruuxu ana allaha ilaahay muxtaajun inuu baahan yahay liwaasitati basharin yacni ruux dhexdhexaad dad isagiiyo binu aadamka isagiiyo makhluuqaadka u dhexeeya isagiiyo addoommadiisa cid u oo ay usoo maraan in laga maarmaan ay tahay qaabka haddaad u rumaysaay markaasi shirki weyn baa ku noqonaysaa oo markaad tusaale ugu soo qaata weliba kal amiiri ninkii masalan waxa weeye yani amiirka ahaa oo kaleeto madaxweynihii oo kaleeto walxaakimi ninkii tali teliyaha ahaa oo kaleeto meesha ka telinahay sidaasoo oo haddaad ilaahay subxaana watacaala aada u malayso yacni waxa weeyaan inuu u baahan yahay cid isagii addoommadiisa u dhaxaysa middaa iyadii shirki weynba markaa noqonaysaa maxaa yeelay liannahu addoonkaasi shabbaha wuxuu u ekaysiiyey alkhaaliqa allaha khaaliqa iyo bilmakhluuqi kuwa u abuuray u ekaysiiyey yacni waxa weeye nin boqor ah oo mujrim ah oo iska jaa'ir ah oo waxa weeye addoommadii ilaahay ee racyadiisa ahayd ee dadku u telinahayay albaabada ka xidhay oo inaad nin yacni waxa weeye isaga agtiisa weji ku leh ama wasiir u ah ama oday oo ah yaqaana inaad usoo marta mooyaane aadan si kale xaqaagii aadan u weydiisan karin nin jaa-iroo noocaas inaad ilahay tusaale uga soo qaadato subxaanahu watacaala waa khalad wey sida ay dadku yidhaahdaan markii macnaha waxa weye ay dadka baadi'inahayaan dadka luunsani waxay ku odhanayaan ilaahay subxaanahu watacaala keligaa soonku lama xidhiiri karto waa inaad cid usii marto awliyada ilahay waa inaad sii marto rususha ilahay waa inaad sii marto dadka isaga u dhow waa inaad sii marto sidaa ilahay aada ku gaadho subxaana wa tacaala waa khalad waxay marka tusaale kuugu soo qaadanayaan waxay kuleeyihiin boqorka ama madaxweynuhu ama ninka gobolka u taliya ama wasiirku toos igama tegi kartid saa usii dhugdhug leedahay maaragtay toos uguma geli kartid waxaad u baahan tahay cid aada usii marto oo kuusii geeya oo kaaga shafaac qaado ku ergeeya ayaad u baahan tahay ilaahay bay subxaana watacaala marka addoommadiisii u ekeysiiyeen waana khalad arrintaasi maarka sidaas weeyaan wuxuu sheekhu mar kale weli macrifati almasiid intaa ka badan barashadeeda ninkii doonaya oo min atafaasiili faahfaahyo iyo wa adilati hada almawduuc mawduucan adiladiisa ah yuraajicu wuxuu u noqonayaa risaalata atawasuli wa axkaamihi risaalada magaceeda sidaas layidhi kitaabka magaciisa la yidhahdo altawasulu wa axkaamuhu wa anwaacuhu oo sheekh albani uu leeyahay kitaabka ha u noqdo buri sheekhu su-aashani marka waxay leedahay hal yaxtaaju miyuu u baahan yahay adducaau baryadii biwaasitati liwaasiti basharin cid kale inaad dhexdhex ka dhigato cid inay kuu dhaxayso adigiyo midkaad baryayso oo allah subxaana watacaala tacaala baryadaadu ma u baahan tahay su-aal wey jawaabteedu waxa weeye laa yaxtaaju uma baahna adducaau baryadii liwaasitati basharin bashar inuu kuu idiin dhexeeyo adiga rabbigaa oo uu ducadaadii iyo baryadaadii kuu qaado oo ilaahay kuugu geeyo uma baahna maxaa yeelay liqowlihi tacaala ilaahay baa wuxuu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii addoommadaydu hadday i baryaan oo hadday iweydiiyaan waidaa sa'alaka muxamedow hadday ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu hadday ku weydiiyaan cannii aniga hadday wax iga kaa weydiiyaan hadday kaa weydiiyaan fa innii anigu qariibun inaan mid dhow ah u sheeg waan u dhowahay waana maqlayaa waanan ajiibayaa ducadooda sidaa u buu ilahi oranaya subxana watacala ilahay waa kuu dhowya waa ku maqlayaa waa ku arkayaa baahidaadu arkaa maxaad uga baahan tahay marka bashar adigiyo rabbigaa udhexeeya oo kuusii qaada adiga baryadaada kuusii qaada baahidaada kuusii qaada su-aashaada kuusii qaada maxaad uga baahan tahay ilaahay baaba ku maqlaya kii macnaha waxa weeyaan yani waxa weya go-aankuu ka go-ahay ee arrintaada wax ka qaban lahaa waa ku maqlaya wa sal la alay sl rsulku wuxuu yihi inakum idinku tadcuuna waxaad baryaysaan samiican mid idin maqlaya qariiban oo idiin dhow wa huwa macakum wuuna idinla jiraa cilmigiisii oo ogaanshihiisa idinkula jira midkaasaad baryaysaane waxba ha islimina cidna dhexdhexaad ha ka dhiganina cidna erga ha ka dhiganina cidna ha kusii tawasulina jaranjarre cidna ha ka dhiganina toos ilaahay u abbaara wa watacaala adigu ilaahay bari ilaahu icaaq ilaahu xoola isii ilaahu maaragtay jannadaada igeli ilaahu cadaab iga badbaadi ilaahu waxaa isii keligaa adigu bari subxaanahu watacaala maarata ilaahay subxaana wa tacaala saasuu rabaa saasuu kaa rabaa inaad keligaa toos ula xidhiidho adiga oon adigii isaga la idiin dhaxaynin buu ilahay rabaa subxaana watacaala xadiidkaana waxa wariye muslim baa wariyey su-aasha kale waxa weeye hal yajuusu ma banaan yahay talabu ducaa baryo in laga dalbo min al axyaai kuwa noolnool ruux nool inaad ilaahay inuu kuu baryo aada ka dalabto ma banaanta ruux nool oo macnaha waxa weeyaan adduunka jooga oo kula jooga inaad ku tiraahdo warniyahu ilaahay iisoo bari waxaasaa dhibkaasaa haystee ma banaan tahay jawaabtu waxa weeye yajuusu way bannaan tahay dalabu ducaa'i inaad duco iyo baryo ka dalabto min alaxyaa'i kuwa nool nool lal amwaati kuwa dhintayse maya kuwa dhintay maya laakiin kuwa noole kula jooga hebelu ilahay iisoo bari waa dhihi kartaa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi yukhaatibu arasuula isagoo rasuulka la hadlaya xayan oo nool rasuulkaoo nool buu la hadlaya wuxuu ilahay ku yihi rasuulka wastakfir dembi dhaaf weydiiyey oo ilahay dembi dhaaf weydii lidembika dembigaaga inuu kuu dhaafo ilahay weydiiso walilmu'miniina mu'miniintana dambidhaaf ilahay u weydiiyey waalmu'minaati hablaha mu'minaadkaana ilahay dambidhaaf dhaaf u weydiiyey rasuulka isaga naftiisa dambi dhaaf weydiisaa la yidhi ilahay marka hore marka xigtana ragga mu'miniintaha ilaahay u weydiiyey marka xigtana hablaha mu'minaadkaa u weydiiyey ujeedaa ruux marka jooga adduunka inuu ilahay dambi ku weydiin karo oo dhihi karo ilaahay hebel u dambi dhaaf allahuma akfir lifulaan allahuma arxam lifulaan saasuu odhan karo maarata allahuma astur cawrata fulaan sidaa inuu odhan karo oo uu ku ducayn karo yacni ayay aayadda kutusinaysaa وفي الحديث الصحيح حديث صحيح وحا كسو أروري الذي حديث كاسو رواه الترمذي والترمذي وريي أن رجلا من أو ضرير البصري من دلاء أيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قويم من دلاء رسولك قويم فقال وحور النكاسي ادعو الله إله إيبري أن يعافيني إن يعافيني إن إله يعافي إيبري برسولك صلى الله عليه وسلم رسولك الله أبري صلوات الله وسلامه عليه سلاسي marka ruux kula joogo ood ku filayso inuu ilaahay u dhow yahay oo adduunyada jooga oo macnaha waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa aada filayso inuu ruux daaco badan yahay inuu culimo yahay inuu ruux taqwo badan yahay oo awaalidkaa yahay ilaahay iisoo baradhay subxaana wa tacaala waxaasaa i haystee niyow ilaahay iisoo weydiiyey inuu icaafiyo maarka inuu ilaahay caruur isiiyo inuu ilaahay cudurka iga qaado inuu ilahay subxaana wa tacaala jannadiisa siiyo iisoo weydiiyey waa ruux nool laakiin ruux dhintay lama ogolosaan horayba usoo maray maa hiya waasitatu rasuul maxay tahay dhexaynta uu rasuulku noo dhexeeya inagiyo rabbigeen rasuulkeena sal alla alay waslam inagiyo rabbigeen buu inoo dhexeeyaa laakiin uu dhaxayntaa uu inoo dhexeeyahay maxay tahay jawaab su-aal saas wey jawaabtuna waxa weye waa sidatu rasuuli dhexaynta rasuulku uu dhexeeyahay ee inagay rabbigeen ina dhexeeya ujeedadeedu hiya tabliiq wey gaadhsiin wey soo rasuulku rabbigeen subxaana watacaala diinta inooma soo qaaday soo isagu ilaahay subxaana watacaala diinta uma waxyooni markaa isagu inama soo gaadhsiin ujeedada marka udhaxaynta inagii rabbigan inoo dhexeeya laga leeya waxa weeye inuu ina soo gaadhsiiyo wixii ilaahay usoo dhiibay subxaana wa tacaala ee ma aha dhaxayntaa ujeedadeedu inaan rasuulkeena sii marno sal alla alay wasalam markii aan ilahay wax weydiisanayno ama baryayno ama caabudayno maa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi yaa ayuha arasuulu rasuulahu balliq gaadsii maa unzila ilayka wixii lagugu soo dejiyey min rabbika xagga rabbiga lagaga soo dejiyey wixii ilahay kugu soo dejiyey dadka gaadsii saasaanu kuu dooranoon dadka kaaga dooranay wa qaala sala allah alay sl rsulkuna wuxuu leeyahay allahuma ashhad ilaahay ou markhaati ka ahow allahuma ashhad ilaahay ou markhaati ka ahow jawaaban isagoo ka jawaabay rasulku sal ly slam qowl saxaaba saxaabada hadalkoodii ay yidhaahdeen nashhadu waxaanu qiraynaa annaka qad ballaqta inaad gaarsiisay wixii laguu soo dhiibay muhimaddii laguu soo diray inaad gudatay xilkii lagu soo saaray inaad gudatay yaanu markhaati ka nahay markay saxaabadu yidhahdeen yuu rasuulku wuxuu yihi sal ly slm allahuma ashhad ilahu adiguna markhaati ka ahow inaan gaadhsiiyo wixii adiisoo dhiisa maaha ujeeddada marka rasuulkeena sal ly sl noo soo diray ee inagii rabbigeen inoogu dhexeeyaay waa middaas waa keliyata wuxuu ilaahay inuugu soo dhiibay inuuna soo gaadhsiiyey waqad adda waana gutay rasuulku sal alla alay wasalam ballaq waa gaadhsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni waxa weeyaan wax alla wixii loo soo dhibay isagoo idil waxba uusan ka goyn waxna ku darin buu noo keenay maana sala allahu calayhi wasalam sidaas wey xadiidkaasi waa xadiid uu warinaya muslim baa warinaya su-aasha kale waxa weeye miman miman natlubu shafaacata arasuul rasuulka shafaacadiisa yaan ka dalbayna shayga shafaacada la yidhahda af soomaaliga waxaa lagu dhaha ergaa lagu dhaha ruux macnaha ruux kale kaaga wajiroon inuu macnaha kuugu tago oo dalabkaaga iyo baahidaada kuugu geeyo yaa shafaacada la yidhahda marka waxa weeye ergadaasi waxaa sugan marka rasuulkeena sal lla lay waslam shafaaca uu sugan shafaaca weliba qaybo badan shafaacatun cudmaa shafaacada weyn buu rasuulku leeyahay sal lay slam oo adduunka dhan u shafaaca qaadaysa shafaacu leeyahay yani ilahiibu ilahay buu subxaana watacaala u ergeynayaa oo ummadda u weydiinayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu macnaha wax weyaan dhibaatada haysata uu ka qaaday marka rasuulkeena sal alay slam wuu shafaaco qaadaya shafaacadu way sugan tahay oo waxaa shafaaco qaadaya awliyadaa shafaaco qaadaya oo waxaa shafaaco qaadaya mu'miniinta o dhan baa shafaaco qaadaya oo rusushiibaa shafaaco qaaday shuhadadaa shafaaco qaaday laakiin shafaacada iyada ah yaa la weydiistaa ma iyagaan weydiisanaynaa ma ilaahay baan weydiisanaynaa cidda aan weydiisanayno hadda markaan adduunyada joogna aan dhahayna ii shafaaca qaad waa kuma su-aashu saas wey jawaabtu waxa weeye natlubu waxaan ka dalbaynaa shafaacata arasuuli rasuulka shafaacadiisa min allahi ilahay baan ka dalbaynaa shafaacada rasuulka ama shafaacada awliyada ama dadka mu'miniinta shafaacadooda oo ay ku shafaaca qaadaan maalinta qiyaamada gacantooda kuma jirto ilahay gacantiisay ku jirtaa subxaana wa tacaala asagaa ilaahay ninkuu doono dhahaya adigu shafaaca qaad ilan shafaacada ilahay baa iskale ilahay wuxuu leeyahay qul waxaa tidhaahdaa lilaahi ilahay way u sugnaatay ashafaacatu shafaacadi jamiican dhamaanteed shafaacado dhan ilahay baa iskale ergada kulligeed iyo shafaacado dhan ilaahay gacantiisa ku jirtaa cid kaleeto oo shafaaco gacantiisa ay ku jirto ama baxsan karaan cid wax ka siin kartana ma jirto shafaacada kulligeed ilaahay gacantiisa ku jirta mar haddii gacantiisa ku jirtana isagaa la weydiisanaya mar haddii gacantiisa ku jirto isagaa la weydiisanaya ee waxa ay u shafaac qaadayaan rasuulka iyo mu'miniintii u shafaac qaadayaan waxa weeye waa maamuus iyo qadarin ilaahay uu ku qadariyey dadkaa mu'miniintaa wey yacni waxa weeye ilaahay dadka qaarkii baa wuxuu ku qadarinayaa in ay shafaaco qaadaan oo dad naarta galay ay u shafaaco qaadaan dad dunuub sameeyey ay u shafaaco qaadaan sidaana ay jannada ku galaan laakiin shafaacadaasi goormay dhacaysa shafaaco qaadayaan markuu ilaahay ku yidhahdo subxaana wa tacaala hebelow shafaaco qaad oo yaad u shafaaco qaadi hebel u shafaaco qaadi hebelka shafaaco qaadayna waa inuu ilaahay u idmo oo uu yidhahdo u shafaaco qaad kan loo shafaaco qaadahayana waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamo weliba uu ka raalli noqdo kan shafaaco qaadayna waa inuu ilaahay u idmo subxaana wa tacaala inuu shafaaco qaado ninkaa isaga isaga ilaahay gacantiisa marka ku jirtaa hadduusan ilaahay dooninna hebelkuma shafaaco qaadi karo arrinta la diidan yahay marka ma garanayso arrinta la diidan yahay waxa weeye in macnaha waxa weeye nin maanta jooga ama dhintay inaad tidhaahdo hebelow berito markaan aakhara tagno ii shafaaca gacantiisaba kuma jirto gacantiisa kuma jirto wuxuusan haysanin miyuu ku siin karaa maya ilaahay baa subxaana watacaala bixiya shafaacada iyo ergada laakiin ninka ergeynaya isagaa tilmaamay oo ilahay subxana watacaala cayinaya sidoo kale ka loo shafaaca qaadayana waa inuu ilahay ka raalli noqdo isagaana cayinaya ilahi subxana watacaala marka ma garanaysa kan aad leedahay ii shafaaca qaad hebelow wuxuu laftiisa inuu naarta geli doono yaa garanaya inuu janno geli doono yaa garanaya wuxuu yahay yaa garanaya muxuu ku dambayn doonaa caaqibadiisu noqon doontaa yaa garanaya lama yaqaan sidaa daraaddeed lama ogola qaabka dadku hadda ay sameeyaan oo ah sheekhyeel baa isha faca qaali wacallama anabiyu sal ly sl nebigu wuxuu baray alsaxaabiya saxaabigu wuxuu baray an yaquula inuu yidhaahdo allaahuma allahayow shafichu ilaahu ka shafaaca aqbal maxamed sal lay slam fiyi aniga dhexdeeda markuu ii shafaaca qaadi rabo maxamed ilaahayow maxamed nebi maxamed shafaacadiisa kuwa u shafaaca qaadi doona igu dar igana shafaca aqbal ma ujeedaa ilaahay buu weydiisay nebi maxamed muusa weydiisanay sal alay slam shafaacadii sidaasoo kaleeto wey ilaahayow waxaad iga dhigtaa kuwa dadka mu'miniinta iyo ambiyadu u shafaaco qaadaan ilaahayow waxaad igu dartaa ummadda nebi maxamed u shafaaco qaadi doona saasaa la dhahaa laakiin waxa weeye nebi maxamed ii shafaaco qaad oo sheekh hebel ii shafaaco qaad oo weli hebel ii shafaaco qaad oo kanow ii shafaca qaad taas weeye midda khaladkaa la diidan yahay xadiidkaasi waa xadiid xasan saxiixa tirmidi ayaa wariyay waqaala sal alay sl nabigu wuxuu yihi inii anigu istaba'tu waan karsaday oo waan dibdhisay dacwatii faryadaydii shafaacata yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadaa shafaacadeedaan u dibdhisay maala yacni nebi kasta wuxuu leeyahay baryo laga aqbalayo baryadii nebiga sal lla alay wasalam laga aqbalaya nebi maxamed wuu dibdhisa wuxuu u dibdhisay